الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa cashirkii toddobiyo tobnaad ee ka mida min kitaabi صifaةi salaaة النabiy qaala الشhaykhu raximah اllahu taعaalى wujuب الاsticaadaةi min arbacin qabla الducاء wuxuu baab yahay wujuب الاsticaada ilaahay in laga mangalo waajibnimadkeedii min arbacin afar calaamo ama afar musiibo qabla ducaa'i ducada weyn ka hor wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yaquul rasuulku ilaahi waxaa ka yidhahda idaa faraqa axadukum min atashahud alaakhiri atixiyaadka u dambeeya midkiin hadduu dhammeeyo falyastacid billaahi ilaahay ha ka magangalo min arbacin afar musiibo yaquul wuxuu odhanhayaa allahuma innii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri xabaasha cadaabkeeda wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo masaa'ibkeeda iyo walmamaati geeridaba wa min shari fitnati almasiix masiix fitnadiisana waa kaa maangalay addajaali beenta badnaa ama muxuu ahaayey gaalka ahaa uma intaa kadib yadcuu wuxuu ku ducaysan ruuxa muslimka linafsi naftiisu u ducaysan bimaa shaygii badaa lahu u muuqdee la qumanaada intan dambe uma yadcuu bimaa badaa lahu bacdu ahlicilmi baa cileeya waxayna ku cileeyeen waa min kalaami اlawsaaci ruwaadda xadiidka wariya awsaaci baa ka mid a cabdiraxmaan bni camr imaami ahli shaam marka asagaas hadalkiisi weeye yidhaahdaan bacdu اlculamaa barhkoodna waxay leen waa min nas اlxadiid xadiidkay ka tirsan tahay uma yadcuu linafsi bima badaa lahu baynu u jeednaa wa min kalaami اlawsaaci waa mudrajun fi اlxadiid min kalaami اlawsaaci wadaadaa yidhi wadaadana waa min kalaami rasuuli lahi bay leeyihin khilaafka waa jira wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal اllahu alayh ali wasalam yadcuu kii ku ducaysta bihi ducadan aynu soo marray afarta in ilaah laga magangala ah fii tashahudihi atixiyaadkiisa gudihiisa sida maxfuudka waxaa w fii salaatihi riwaayada fii tashahudihi odhanaysa dacfi baa ku jira wakaana yadcuu bihi fii salaatihi saasaa maxfuud ah ama fii tashahudihi in lagu qaydo iyo takhsiiskaasi waa maxalu nadar sawaabkuna inuusan sugnayn weeye masalada hore marka afartaa in ilaahay laga magala inay waajib tahay ah dad yar baa qaba ibnu xasam iyo albaani iyo cataa mise taawuus taabici muxuu ahaayey taawuus inu aan jecla ama cataa dhowr nin baa qabto sidaa ama jumhuur ahlicilm ducadani waa sunno in lagu ducaysto in lagu ducaysta waa sunno agtooda wujuubku daliil buu u baahan yahay leeyihiin sheekh albani iyo kooxdana waxay daliisheen ibn xasm amarkaa nabigu uu yimid ee amray sidaa ha ku ducaysto ayib jumhuurtu waxay leeyihiin amarka waa amru istixbaab waxaana ku sarfinaynaa axaadiistii badnayd eenu soo marray tashahudka iyo adilada lamidka ah ee nabigu intaa midkiin hadduu la yimaado salaadiinni way dhammaystirantay xadiidka ibn scuud weli waxaa ku jiray faidaa facalta daalika faqad qadayta salaataka faqad tamat salaatuka riwaayo kale marka intaasaa wujuub ahaan kuugu filan wixii ka dambeeya waa iska mustaxab marka amarka jumhuurtu sidaasay u sarfiyaan laakiin wadaadku iyo jamaaca min ahli cilmi sidaa hadda qoran bay leeyihiin wakaana sal اllahu alayh ali waslm rasuulka waxaa yucallimhu kii bara ducada aynu soo marray hore asaxaabata radi allahu canhum saxaabadu bari jiray kamaa yucallimhum suurata siduu suurad u baro min alqur'aani qur-aanka ka mid ah ama ka tirsan adducaau qabla asalaami wa anwaacuhu ducada salaamo naqsiga ka horaysa iyo qaybihiisa kala duwan in wax laga tilmaamo wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam markaynu khulaasayno ducadu ayadu waxaa weeye culummadu midna waa maxalu khilaaf midna waa mutafaq midda mutafaqa waxaa wey salaada gudaheeda duco walboo nabiga ka sugan ama salaada gudaheeda kaga sugnaato ama meelaan salaadaha nabiga ku ducaystay duco walba oo nabiga laga soo guuriya ka sugan waxaa bannaan inaad salaada gudaheeda ku ducaysato marba hadday nabiga ka sugan tahay ama salaad dhexdeeda kaga sugnaato ama khaarija salaha kaga sugnaatee waxaa bannaan inaad salaadada gudaheeda ku ducaysato taas slku wax muran kama qabaan iyo culummadu waxay isku maandhaafeen ducooyinka warwanaagsane adugu aad curisay ama bacdu slba ay curiyeen ma lagu ducaysan karaa salaada gudaheeda axmed iyo jamaaca yarka rahaysan jiray wadaadaha kalena waxayna daysan wax dhiba lahayn oo un khayr dunya khayr aakhira ay tahay way bannaan tahay labadaa ra'yi ayaa jira <clears throat> ducooyinkiin ma'uurkahaa inabiga ka soo arooray haddii ruuxii muslimka wuu garanhaya laakiin carab ahaan buusan ku akhrii karin oo muslimiinta in badan oo ka mid ah, ducada way garanayaan wuxuu nabigu ilahay ku biri wax badan bay ka ogyihiin laakiin carab ahaan ku cabiraan baa ku adag halkaa marka la marhayo qaacidadan annaga noo taalla waxaa weeye kullu ducaa'in aw dikrin cujiza canhu bilcarabiya fabigayriha ila qur'aan ila alqur'aan duco walba oo nabiga ka sugan oo soo aroortay oo carabi lagu garan waayo kullu ducaaءin aw dikrin cujiza canhu biاlcarabiyati fabigayriha duco walba oo nabiga ka soo aroortay oo ka sugan oo carabi lagu akhriyi waayey fabigayriha bigayr اlcarabiya ila اlqur'aan qur'aanka asagu lama turjumi karo lamana bedeli karo abu xaniifa laga soo guriya ra'yi wadaadana ay dhadhan kama sugno xanaabtuna balkood ay sugaan aada loogu dagaalamo ibn xasm iyo jamaacana ay ku dhoweeyeenba inay abu xaniifa ku takfiiriyaan sida kitaabkiisa alqiraab walxayra fii madaahibi ahli اra'yi wاlqiyaas kitaabkiisa aad buu ugu fogaaday hadduusan jaahil ahayn buui bisunan waan tagfirin lahaa buui ibn xasm abu xaniife laakiin waxaa noogu cudurdaray buui sunnada muusan aqoon aqoon yar buu ahaa marka wuxuu badbaaday jahligiisa jahliga gaalnimo kaa badbaadiya baa dhaama buui cilmi badan abu xaniif wuu hanjabahayaa si kastaba noqotee waxaa weeye dikri walba oo carabi lagu kari waayey waxaan carabihin baa lagu akhriyay ila alqur'aan qur-aanka la bedeli karin oon la tarjumi karin lafdigiisa ayib waxaa weeya masala ijmaaciya abu xaniif warkiisa dambana ictibaar ma laha waa khilaaf xaadiثa qabla ijmaacin mutaqadimin mutaxaqiq intaa khulaasadaynu kaga tegayna wa kaana sala allahu calay wasalam yadcuu fii salaatihi salaadiisa gudaheeda wuxuu ku ducaysan jiray biadciyatin ducooyin mutanawicatin kala duwan taaratan mar bihaada ducadan wa taaratan marna bihaada ducadan kale ishaarada waxa soo socdu ishaarahaya ama sheeku sheekhu xifdsan yahay oo asaga ku jiro ishaarahaya wa aqara wuxuu kaloo nabigu sugay asagu kuma ducaysanine muslimiin ku ducaystay u ogolaaday adciyatan ukhraa ducooyin kale amara wuxuu faray almusali ruuxa tukanaya an yatakhayara inuu kala doorto minha ducooyinka xaggooda uu ka doorto maa shaaa ducaduu doona wahaaka dhabdheh hiya qabsa buui hiya waxaa weeye ducada aan kuu sheegay nabiga ka soo ororto taaratan bihada wa taaratan bihada mutanawicada ah soo socda allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri allah waxaan kaa maangalay qabriga cadaabkiisa wa wacuudu bika adiga waxaan kaa maangalay min fitnat اlmasiix ninkii socodka badnaa ama isha la'aa addajaali ee beenta badnaa ee kadaabka ahaa waa fitnadiisaan kaa wa waacuudu bika waxaan kaa maangalay min fitnat اlmaxya nolosha fitnadeeda intaad noosha haddee fitno ka badbaadi maysid ilaahay oo ku dhowraba mooye iyo walmamaati geerida geerida fitnooyinkeeda su-aalihii iyo imtixaanka iman haya iyo howlahaasoo dhanba iyaguna waa fitan allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min alma'ami dembi iyo walmaqribi dayn baan kaa maangalay allahuma inii acuudu bika min alma'ami dayn baan dembi baan kaa maangalay weeye iyo walmaqribi dayn iyo qaan labaduna dhib bay keenaan maxaa yeele ma'amkuna haddee naftaadii baad dulmaysaa ilaahayna subxaana wa xaqiisa meel baad kaga dhec aadamana waad ku xadgudbi dulmi linafsika aw dulmun muxuu ahaaye lihayrika intunbay noqonaysaa ama dulmi lilah aad ilaahay dulmido xaqulaha maqrabkuna marka nabiga la weydiiyey wuxuu yidhi sal slam ruux markuu dayn iyo qaan lagu yeesho beentiisaa badanaysa waad beentaa kugu been baad sheegi waxaad ordhuhu dayntii goormaad isiin war xoolahaygima adsiisi gabbalku ka dhimcayaad leeda gabalku maanta kadibna fariida bidix baad ka bixisay jimki meelaad ka baxdo lagu arki maayo waxbaad yaboohi waxbaad ballan qaadi waxaasoo dhan marka waxay kuu kalifaysaa inaad dembi iyo been ku dhacdo dayntu iyo qaantu naftiinna marka qaanta iyo daynta ku culaysnina iska fududay nabigu dhihi jira sal l slam walidaalika sufyaan athawri wuxuu odhan jiray raxmat ullahi tacaala calayh nin saaxiibulciyaal ah markaan zamankan joogna buu hi saaxiibulciyaal markhaatigiisa qaban maayo ninku mar hadduu saaxiibulciyaal yahay buu caruur iyo xaasas iyo haween iyo carruur leeahay aniga haddii maxkamad aan fadhiyo markhaataan laygu keeno maraggiisa ma qaban hayo markhaatigiisa maxaa jira le sufyaan athawriyow abu cabdilah imaam ahli kuufa wuxuu idhi nin saaxiibu ciyaalow xaasle ah oo caruur korinaya been iyo dembi iyo khayaano iyo ribo iyo xaaraan ka badbaadi maayo waagi intuu beriyu shaxaa tagahaya markaasuu wuxuu doono soo qaaday maxaa jira carruur baa ka dabaqaylaysa aabba maxaad wadaabaa leeya waa la sugaya dabka in la shidaa la rabaa isagoo faramarna ma soo noqon karo marka owlaadda iyo ubadku aadan tabar u haynin dhaqaale ahaan marar badan waxay kugu kalifi inaad been iyo xaaraan iyo waxaan bannaanayn aad gasho waxaad ka sariigan lahayd markaad keligaa tahay ama markaad hantiilo tahay aad ka sariigan lahayd iyo markaad faqiir tahay saaxiibo ciyaalah aad ku dhici carruurtaana kugu ridi haweenku daba fadhiya biilka iyo dambiisha wataa kugu ridi marka waxaasa waxyaabahaasoo dhan baa isagu xeerin jiray waa kii annaga soo maray ugu yar oo dhalay u habaaray abu sufyaan athawri qolyihii boqorada ay ree cabaasiyiin iyo isagu dagaal xun baa ka dhexeeyey abujacfar mansuur wixii dhex mara waad garanaysaa marka nin wuxuu ahaa ku adag xaqa oo amaar bilmacruuf nahaa can ilmunkar buu ahaa ayaguna boqortooyo iyo boqorada iyo maamul iyo siyaasiyiinna ma ogola xaqa in loo sheego runtaana dhibtaba asaguna waa ku dhiirnaa waa ku adkaa waagi dambe go-aan waxay qaateen u sheega wax ka saxaba ama wax qabtaba inay biilka goostaan oy cadaadiyaan oy dhaqaalaha u diidaan oo irsaaqada iyo beytmaalka la faraqay lagu ciyaarahay wadaadihii laga qadiyo xaqa sheega inta kana lagu eh, malaayin malaayin loo siiyo xaaladdu adkaatay buu arkay wiil yarow dhalay oo dalaandalahaya wuxuu ilaahu ka waxaan ka yaabay inuu boqoradan ii baahiye hadda anoo noolbu nafta ka qaad aan xabaashan ku sabre afku uu dhammaynaya wiilkii nabar baa kusoo beday kow asagaa xabaal uu tukaday dahabi wuxuu hi wahadihi karaamatun haabita thawri markiiba intuu dhaqay ku tukaday muslimiintu kula tukadeenbu xibaashi markaasuu meeshu dun ka baxay gabadh walaashi oo ciraaq joogtaybaa xoogow intay buskud soo dubta iyo e, bahalki la odhan jiray muxuu ahaa e, kaakac soo dubto yuu qandiga iskaga wadan jiray biyaha zamsamkana ku cabi jiray ma ogoleen waxooda inuu qaato marka waxaa weeyaan dayntu dhaawac badan bay kuu geysan aad iskaga ilaaliya dhallinyaraad tihiin raggii nexerta waliba aad iskaga ilaaliya ha baranina inaad daynta qaadataan ha baranina ayib haaada asagu wuxuu ohan jira raxmat ullahi tacaala caley nimaan dayn lagu lahayn waa haweeneen aan caado lahayn hase ahaatee baashu way dhib badanta aadaa la iskaga ilaaliya allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu hahaada raxmat ullahi tacaala caleyh waaba marka asagoo dayn badan lagu ilahay ku sheekho maad iska daysid daynta markaasuu i wuxuu hi idinku dhallinyaraa tihin buur nimaan dayn lagu lahayn buur waa haweenaya aan dhiig helaynin iskaga taga meesha allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min shari maa camiltu waxaan sameeyey sharkii waxaan sameeyey dembi ee naftaydu ay kasbatay ilaahu sharkiisaan kaa maangalay cuquubadiisii iyo ciqaabtiisii wey adduunkaa laisku ciqaabi haddii aakhira wayba ku suga haddaan rabbi ku cafiini wa min shari maa lam acmal waxaanan samaynin sharkii baan kaa magangelahaya ilaahu bacdu daba waxaanan weli samaynin oon la gaadhinba iyo waxaan soo sameeyey labadu alla waan kaa maangalay ayb ducadan ayada hadda in lagu qaydo salaada ma sugno sida raajixa ducada inagu duca mulaqa oo nabiga ku ducaysan jiray ahayd allahuma innii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal taasi marka lafdiga bacduna ma sugno sida raajixa ah ducadu waxay ku sugan tahay keliya khaarij saabu nabiga ku dhihi jiray salaadda inaad ku akhrina dhib ma laha allahuma innii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal allahuma xaasibnii bacdu weli aanan samaynin un wey wax kale ma aha allahuma xaasibnii xisaaban yasiira ilahu xisaab fudud iyo xisaab haygu adkaynin xisaabta manuuqisha alxisaaba cudiba xadiidka caaisha fi saxi baad garanaysa allahuma bicilmika alhayb allow ogaashahaad haybka waxa maqan og tahay waqudratika cala alkhalqi iyo adkaashahaad khalqiga ka adagteed awooddo waxaad doonta inaad ku samayso kana samayso axyinii allow inoole maa calimta alxayaata khayran lii intaad og tahay inay noloshu khayr i tahay ilaad war omaysa ma ogtahay ruuxu aadamuhu inu iska noolaado u jecel yahay oo adduunka iska dabdableeyo o iska ordo allahna dantiisiiy masladiisa yaqaan maa calimta intaad ogtahay alxayaata khayran li inay i wanaagsan tahay noloshu watawafanii allah u efso nafta iga qaad idaa kaanat ilwafaatu hadday geeridu tahay khayran li mid ii roon oo aniga naftayda iyo diintaydaba u roon allahuma waasaluka allah waxaan ku weydiisanayaa khashyataka fi lhayb maqnaashaha inaan kaaga cabsado khashyataka fi lhayb maqnaasho inaan kaaga cabsado yani markaan keligay ahay inaan kaa cabsado oonan xumaanta iyo cidna kuma arkayse oon ka faraxal aanan is odhanin iyo washahaadati marka fagaaro la joogo faq iyo fagaaraba macnahaasa u ron in la yidhaahdo wadaadana macno kale ay ku fasiraan ayib wasaluka haddii marka aan keligay ahay oon cidla joogo oon ayb haayb laga maqan yahay haddii goobjoog la yahayba oo markaa fagaaro la joogaba ilaahu inaan kaa cabsado igu irsaa ayib munaafiqa ila dhaqanka lagu yaqaanaa inuu marka keliguu yahayna xumaanta waxa ba'an uusan ka sarriiganin marka lala joogana uu xushoodo waa dhaqan munaafiq marka tiibuu nabigu ka magangelaya ayb wa as'aluka waxaan ku weydiisan kalimata alxaqi weedha xaqa inaan ku hadlo wa fii riwaaya alxukm kalimata alxukmi aw marka inaan kelimada xaqa a ku hadlo ama xikmada xukmiga iyo xikma waa isku macno waadh murti ah murti inaan ku hadla xaq ah ama shay xaqa ah. xikmaduna cinda alcarab waa kullu maa dacaaka ilaa makrumatin wanahaaka can maqbaxa marka la soo gebagabeeyo waadh walbo kelimo walbo kugu yeedha wanaag oo gobannimo ah, xumana kaa reeba cinda alcarab iyo alxikma wاlcadl alla waxaan ku weydiisanaya wasalka alcadla garsoor baan ku weydiisan inaan garsoor ahaan dhexdhexaad noqdo oon xaqa aanan ka barin fi lqadabi xilliga cidhada ayo iyo warda markaan aanan cadhaysnaynan raalliga ahayba haddaan faraxsanahay iyo haddaan xanaaqsanahayba inaan shayga xaqa a baaro dad baa waxaa jira markay xanaaqaana hilfaha kuu qaadi markay muxuu caadi yihiinna xaqada ku siin lama ogola middaa iyada nabig wuxuu aslaka alcadla fi اlqadab garsoor iyo xukunka inaanan ka baydhin iyo cadaalad fi ladabi cadho gudaheed iyo warida mxuu ahayd cadho la'aan gudaheedba wa asaluka waxaan ku weydiisanaa alqasda dhexdhexaad baan ku weydiisan inaan dhexdhexayso fi lfaqri markaan saboolka ahay iyo walqina markaan tanaadkii hodanka ahayba nin baa markuu faqiirashin inuu bixi aan ogolayn waxa yarkee ilaahay siiyan wax ka bixiya ma ogola anagaaba bayl daacayna annagaa naftunahaysa annagaa isqacdhaba inuu ku leehay war kuwo kaasii daran baa jira intan yartay adugu ilaahay ku siiye wuxuun ka bixi waa la kala daran yahay nin waxaa jira markuu haysta keliya wax bixiya hadduu xoolo yareeyo shilin baan bixinayn labaduba waxaa la rabaa inaad dhexdhexaad ku dhaqanto mid waxaa jira markuu faqiir noqdo xooluhu yaraadaan ninay balaaya ku dhacay iska dhigo rogwaalan oo walaahoobi oo walwal iyo tiraanyo ilaa marka dambe isla hadlo oo dhakhaatiir loo geeyo strays iyo mxuaha depression iyo mxuaha mufis ku dhaco ama sida qolihii reeqoya ku dhaaan hebel masaajidku galay masaajidka ayuu galay hebel w kule masaajidku ku jira masaajidku galay masaajidku galay macnuhu waxaa weeye wuu faqiiray wey wuu khaariqo waa kacay wey ninkii khaariqee kacan baana masaajiddii safka hore taga ay leeyihiin ninkii narageeda xoogow haysta meelahaasu qayilaa oo tamashleeyaa warkaasaa meeshu ay ku qaranhayaan labadaa midna lama rabo haddaad qani tahay inaad tamashlayso ood kibirto ood um fiishlaysa la dooni maayo dhexdhexdhexaada u noolo ummaddana ha ku kibrin ilahayna khalqigiisa ha baabi'idin labaduba waxaa weeyaan midna marna qatuuc ha noqonin marna batraan ha noqonin kolba shay dhexdhexaada ku soco fi lfaqri saboolka iyo faqiirnimada gudaheeda iyo walghina tanaadka gudihiisa inaan dhexdhexaysto oonan bidic aanan ka dhicin gobonnimadii iyo dariiqii loo baahnaa وأsألka waxaan ku weydiisan rabbi نaciima gallad baan ku weydiisan iyo nicmo laa ybiid aan dhammaanaynin laa ybiid aan dhammaanaynin baan ku naciima laa ybiid waa jannahad jannada iyo ilaahay wa taala ridadiisa iyo khayrkaas wey وأsألka waxaan ku weydiisan qurata cayni il doogsigeed laa tanfadu aan go-aynin walaa tanqaicu aan go tanfadu walaa tanqacu waa isku mid aan dhammaann aan go kala dhihi tanfaduna markaa dhammaashadaan ka cabir tanqacuna mxuu go-id la ka cabir oon isku mid wey wasaluka ridaa ilaahu ridaan ku weydiis inaan qanco oon iimaansado bacda alqadaa'i qadaha kadib markaad wax xukunto geri baa iman faqri baa iman guuldaraa inaan qanco ayb oo ilaahay inuu qadaray oo kuu gartay oy canaan tahay laal mxuu ahaa lacala catbaka maxmuudu cawaaqibhu warubama saxat اlajsaamu bilcilali budaad yidhi canaanta ku dhacaysa addoommada wan wanaagsan way garanayaan marka guuldaro kugu timaado oo islaanta lagaa galo caruurtii lagaa galo xoogow shilmaha daruurinaysa eed xoogow sanka ku taagaysay la dhex fadhiisto oo waxaa wey ilahi baa kula hadlaya xoogo canaan dhurbaxo waayar baa kugu dhacaysa inaad marka rogmato lama reebe inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido ood khusuucdo ood isgarato oo toobad keento oo meelahay dunuubta ka yimaadeen aada ogaato ayib waabaan wadaad qaaraan ka qaadi jiray bil walba toban kun oo shilinah toban kun oo shilin waagii dambe wuxuu yidhi baashu way badan tahay shan kun baan ka dhighayaa aniga wadaadkaloo waxaan ku n shan kun ha ka dhigin kordhi ilah baa kuu kordhina soo toban ma ahayn an ku dar an iyo toban ka dhig uu nala yaabay u niman waalan baa tihin tobankiiba yaa allahu iyo meel aan ka keena la markaas marka soo daynsadaabo maxaa hi ilaah kuu barakayna ka daa wuu diiday hantiina wuu goostay waagi dambe lix sana mise toddoba sana taqriiban yuu nagu soo noqday wuxuu yidhi waagii tobanka aan bixin hayeen qaraanka joogtada keenhaye agoon iyo masaakiini hawn waxaad siisaanba aad wadeen waagaasaa nool igu dambaysay buui kun shilin oo qaaraana maanta ma bixin karo bu kun shilin oo qaaraana maanta ma bixin karo waxaad yeelaysaa kun baan ka bilaabay ilaa toban baan gaadhsiin waan wadi hadda qaranka laga wado laga bilaabo dadkaan siin jirayba way tageen banamaba joogaan annagu hadda qaran uma baahan wuu joogaa isliibuu ku nool yahay meel dheer ma jiro waagi dhoweydan cumraystay wadaad sheekh yuusufla ree jiddaah masaajid imaamka wuxuu iga sheekeeyey nin injineeroo soomaaliya oo jidda ka shaqaysta yaa wuxuu qaaran noo keeni jiray buu hi bil walba kun riyaal kun riyaal oo riyaalka sacuudiga ah markaas ana qisadeeda u sheegay aad buu la yaabay kun riyaal buu noo keeni jiray waagi dambe wuxuu war hawshii meesha aan aad ku wadeen ba khayr kama jiro waa meelaan ficnayn ba noqotay kunkii anigu waa ceshiday warad waba kaama gelin dad islaano masaakiina la siinay kunkaada keen baan hawkutaalame ah. aduma dad baad dhowranaysa mise dan muslimiin iyo masaakiin baad waxtaraysa wuu adkaystaybu wuu diiday kun riyaal inuu bixi iska daaye oo qaran u bixiya asagaan hadda bisha helin bur kun riyaal ninkiis noocaasa asagaan hadda helin bur wuuna jooga hebel hebel baa la yidhahdaa raggii fadhiyo dhan oo sheekhu markuu hadlayay baa wada gartay marka waxaa weeye qaduhu markuu yimaado oo wax isyaraadaan waxaa la rabaa inaadan waalanin oodan ilaahay tuhmin naftaada inaad tuhintaa la rabaa inaad taraada shilinkii meeshaad ku bixinaysay baa lagaa soo gaadhay xoogaad bixinaysay baa ku baabiye ma aha adaa khaladaad baad gashay oo dunuub baad gashay inaad toobad keento qul huwa min cindi anfusikum baad la rabaa aduu isku noqo khayrkii inaad kordhisa mooyaan mxuu ahaay haka gaasirin adugu toobadkeen ilaahay u noqon mooyeen ummadna ha tuhmin ilaahayna ha tuhmin naftada tuhun wasaluka ridaa inaan qancaan alla ku weydiisana iimaansanin baan ku weydiisan bacda alqadaai xukumkaadu markuu dhaco qadiya qadar ku dhaco bacda alqada bacda almaqdiyi bihi hadda loo jeedaa baa laga yaabaa lanna qada waa ficilka ilaahay maqdiyu bihina waa shayga aafada kugu dhacday weeye geerida kugu timid xoolihii baaba'ay xanuunka kugu yimid adig waasaluka waxaan ku weydiisan barda alcayshi nolol qabow baan ku weydiisan bacda almowt geeri kadib nolol qabow nolosha qabowgeeda bimacnaa de waa nolosha aakharaa loo jeedaa jannada iyo naciimka iyo jannooyinka durduraya laga hadlahaya wa asaluka waxaan ku weydiistay rabbi owladat nadr daymo macaankeed baan ku weydiistay ilaa wejiga wejigaada la fiiriyo la eego marka wejigaada daymadiisa ay isheeda ku dogsato ku macaansado yacni ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala fii ywmi اlqiyaama ayaa loo jeedaa ilaahay subxaanaه wa tacaala intay ilaahay aragtee ishooda ku qawaysta allah nagu daro wa asaluka wacallo waxaan ku weydiisan ashawqa inaan u hiloobo ilaa liqaa'ika la kulankaada inaan allow la kulankaada aan u hiloobo yacni geerida iyo muxuu ahaay liqahaada maalinka qiyaamo allow inaan jeclaysto oon geerida fii sabiililahi jeclaysto oo la kulankaada iyo axibada iyo aakhara jeclaysto baa alla ku weydiisanayaa wey ashawqa hilow inaan u hiloobo oon u xiiso ilaa liqaa'ika fii hayri daraa mudira ayadoo dhibaato i dhibta aysan jirin yani haddii geerida iyo ay dhibaato kugu kalifto ilaahu meelaan jooga mahay allow nafta iga ma sii fiicno sida aymo badan oo ku dhacday iyadoo ay bannaan tahay ka fiican adoo dhaadan oo dhibba uunku haynin inaad iimaan buuxa dartii iyo alla jacayl darteed aad tira ilaahu subxaana wa tacaala liqahaadaan doonayaa iyo muxuu aha la kulankaada qiyaamaa laga hadlay maaha inaad disha wax laga hadlayda ma ah inaan dhib diineedba jira allow idil ma fiicno karaaha weeye in dhibaato diinadba aad ka cararaysaa mooye sida bukhaari iyo jamaca min asalaf ay sameeyeen iyo saxaabo badanba ay sameeyeen ayb saxaabigu anaga soo marray muxuu ahay intaan cashirka akrinayay muxuu ahaa xakam bin camr alkhifaari markuu intuu salaad tujiye ay wali wax ka sheeg sheegeen wuxuu hi maana hadda salaaday baraysaa dhaqankiinu baad uu sidan yahay buui suxbadiinni iyo la socodkiinna eh, faa'iida kuma jirti allow kuwan idhaafi buui cadowgooda maanta ishayaane galabta la isgelhayaan alla uga gargaar markay guulaystaan iyagu adkaadaan alla waa nafta iga qaada saan u kala isabadayna xertan wayba dhibeene sida galabkii baa fooda gaalada la geliyey gaaladii baa jabtay waa la quwaaxay magdheer bay isku dhaxleen markii khaniimada la soo ururiyey wadaadkii qalaf nafta waa ka baxday waa lagu tukaday yani khilaafka qaarkii musiibo wey khilaafka qaar dadnimadu kaa qaadaya dhaqanaad lahayna wuu kugu keenaya fii hayri daraa dhibto la'aanteed mudiratin anigay dhibta daraa waa masaa'ibka dhibaatooyinka dhibaatooyin waxaa jira dhaco aan ku dhibaynin iyo kuwa dhaco ku dhibi baa jira marka saasaa laisu raacay daraa mudira waa dhibaato aniga i dhibta iyadousan jirin allaw inaan u hiloobo la kulankaada iyo aakhire iyo janno allaw inuu irsaaq walaa fitnatin fitno iyo imtixaan mudilatin ruuxa dhumisoo diinkaad gara marisa allaahuma zayinna biziinati اliimaan allaw nagu qurxiy iimaanka biladiisa wajcalnaa allow naga yeel hudaatan kuwa ummadda hanuuniya jamcu haadin muhtadiin ayaguna hanuunsan kuwa ayagu hanuunsan ummaddana hanuuniya allow naga dhig wey wacallama nabigu wuxuu baray abaabakr sd radi allahu tacaala canhu an yaquula inuu yidhaahdo allahuma inii dalamtu nafsii allow naftaydaan dulmiye dulman kaiiran dulmi fara badan baa nafteeda dulmiyey walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubtana axadan adiga ayn allow ma dhaafo fakfir lii allow ii dhaaf makfiratan dhaafid min cindika xaggaada ka ahaato axad kale aan abaal loogu haynin warxamnii allow ii naxariiso innaka anta alhafuur raxiim allaha naxariista badan dhaafidda badan baa tahay wa amara caaisha radi allahu tacaala canha hooyadeen buu nabigu wuxuu faray an taquula inay tidhaahdo allahuma innii asaluka min alkhayri kulli allow khayrka dhammaantii baan wax kaa weydiisanaya khayrka dhammaantii khayrka aakharo iyo kii adduunyo dhan walba caajili soo degdega adduunka lagu helo iyo waa daahay aakhara lagu helo ama xilli dambaba la hela adduunyada maa calimtu waxaan ogaaday minhu min alkhayri wamaa lam aclam waxaanan ogayn ilaa allah yaqaana adugu wax yarba garan khayr ka taqaanaay wa acuudu bika alla waxaan kaa maangalay min ashari kullihi sharka xaggiisa dhan baan kaa maangalay anwaacdiisa kala duwan dhan baan kaa maangalay wey caajili kiisa degdegay waa daahaba ma calimtu minhu wmaa lam aclam wasalka waxaan ku weydiisan wa fii riwaaya riwaaya xadiidka waxaa ku timid allahuma inii as'aluka in laisraaciyo aljannata janna allow ku weydiistay wamaa qaraba ilayha iyo wixii u dhoweeya oo min qowlin weedha aw camalin camal la yimaada ah qowlku waa waxaa dibnaha laga yidhaahdo camalkuna waa wx jawaarixda xubnaha kale ka dhaca nabigu waa kala duwahaya walidalika slku dheh alimaanu qowlan wa camal oo qowlku gooni u tiriyeen camalkana gooni u tiriyeen iyo wamaa qaraba wixii dhoweeye ilayha ila aljanna oo min qowlin aw camalin ah wixii sabab ilahay ka dhigay asbaabtii khayrka ayd baa loo jeeda ilahay baa dhawaanshaha asalka iskale aqiiigaeh dhoweynta xaqiiqigaeh wa acuudu bika alla waxaa kaa maangala min annaari naar iyo cadaab baan kaa maangalay wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal wa asaluka waxaan ku weydiistay wa fii riwaaya allahuma innii asaluk alla waxaan ku weydiisanayaa min alkhayri khayrka xaggiisa maa sa'alaka cabduka warasuuluka muxamed wuxuu ku weydiistay addoonkaadii rasuulkaadii muxamed ahaa ila nabiga inaga yaqaan ilahay sida loo baryay iyo khayrka aakhiray midka adduunbe wa acuudu bika allah waxaan kaa magan galay oon magan ka ahay adiga magan kaaga ahay min shari ma minhu cabduka wa rasuuluka muxamedun sal alay waslm wuxuu kaa magan galay addoonkaadii iyo rasuulkaadii muxamed ahaa sal allahu calayh waalih wa asaluka allah waxaan ku weydiistay maa qadayta lii min amrin an tajcala caaqibatahu lii rushda ilah waxaan ku weydiisanaya waa ducaad u qiimo badan ducada hal xifdo ilaha lagu ducaysto maa qadayta li waxaad ii xukunta aniga oo min amrin arin ah alla waxaad ii xukunto amar ah ama qadiyada ama arrin qabsata ah an tajcala inaad ka yeesho caaqibatahu lii eh, eh, mxuu aayatiinkiisa dambe cidhibtiisa dambe mustaqbalkiisa rushdan hanuun allow iga dhig wax marka hore ad u adbaasaysan baa jiro aakhir ka noqon ba nicmo ka noqon ayib wax marka hore ad u ad nicmo mooda aakhir gadaalkiisa dambe ka halaabi baa jira ilaah wixii amare iigu yimaade eed ii xukunta ee qabsada intaan adduun ku noolahay ilaah aakhirkiisa waxaad iga dhigtaabu muxuu ahaayey hanuun iyo cidhib dambe alla iga sii ayib wa qaala lirajulin wuxuu ku yidhi maa taquulu fi salaa salaadda maxaad ku ducaysataa qaala wuxuu uhi atashahadu waa atixiyaadsadaa ama atashahadu waan tawxiidsadaa oo shahaadateynkiibaan la imaadaa labadu macnoba way noqon kartaa uma asal allah alla waxaan weydiistaa aljannata jannaan la cirbiya intaa kadib wa acuudu bihi min annaar oo haddii towxiid ay tahay ducaada ducaau anaabaad ka hormarisay ila markaad ilaahay janno weydiisanayso waatay fuqahada u yaqaaneen ducaau mas'ala ilaahay inaad ammaantood xamdi iyo anaa iyo tamjiid iyo towxiid ku bilowdana ducaau anaa baa la yidhahdaa laa ilaaha ila allah waxda markaa tiam ashhadu an laa ilaha tiraad kadib ila allahuma kfir lii tan dambe waa ducaau masala oo ilahay dembidhaaf baad weydiisatay ta horena maxaa waa arar iyo hordhig gundhig aad ah ugu tala gashay ilaahay inaad ku ammaanto wuxuu xaq u lehay aad siiso ayb wa bihi waxaan ka magangalaa min annaari naar baan ka magangalaa amaa wallahi allaan ku dhaartay maa uxsinu nabi allow ma wanaajinayo ma aqaano dandanaka ducabarigaada iyo walaa dandanata mucaad mucaad ducadiisa hoose hoosu u akhriyo waa inaga soo marray hunuunudaada iyo mid ma garanhaya anugu ilaahayna waa u tawxiidsadaa jannana waan weydiista naarna waan ka magangalaa waxaa ilaahay idan baraadiya mucaad anuu ma aqaana bur wadaadkii inaga soo maray wadaadkiis mxuu ahaa reer bani ee sulaym la odhan jiray ansaariga ahaa ee uxud ku shiidi jiray fa wuxuu idhi nabigu xawlahaa labadaa agagaarkooda baanu dandunu ku hunuhunu dhahna anaguna wax kala ma hayno naar ilaahay in laga magangalo jannana la weydiisto unbaanu ku dul wareegnaa wadaadow ee baashii la kala yaqaanaa oo ilaahay baa la kala baryo og yahay oo waa la kala carab furan yahay mooyeene intaa aad sheegtay in baan ku dulmeeraysanaa buu nab sal l slam waa sidaa macalinimadiisa qiimaha badnayd bay ka mid tahay ma dhihin nabigu muxuu ahaaye war waad qariban tahay wax yar lama rabe baashi saa kasii daa wuxuu yidhi intaan baan ku dul wareegna waad fiican tahay laakiin wax kororso warku waa intaas wasamica wuxuu maqlay rajulan buu maqlay yaquulu la fii tashahudi atixiyaadkiisa allahuma inii as'aluka ya allah allow waxaan ku weydiisan allow wa fii riwaayati bilah allahuma inii asaluka bilah marka tawasul bay noqon bilah haddii la geliyo allow adaan kugu tawasulhayaa wey alla nimadkaada iyo ilaah nimadkaadaan ku tawasulhaya oon cuskaday allow ii dhaaf wey alwaaxidu keligii ah alaxadu alwaaxid alaxad labadu waxaa isku mid wey waaxid axad laakiin waxaa xeelo dheer cinda ah, caqaa'idiyiin alaxad alaxad ayb waaxidku shayga tiroobay ka bilaabataa bay dhahaan waaxidku waa bidaayat اlacdaad baa la yidhahdaa tiradaa ka bilaabata ama alaxad waa shayga mutaxan een tiraba aysan raacin shayga mutaxan ee keligii ah een tiraba raacin baa la yidhahda marka walidaalika ya alaxad ya ablagu min alwaaxid cinda ahli اlcilm alaxadu allaha keligii aan ah, la tarixin asamadu boqorka ah ama asamadu loo baahan yahay almuxtaaju ilayh labaduba waa la yidhahda alladii lam yelid aan dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu usan u ahanin kufuwan axadun axad u dhigmo oo ilaahay u dhigma ama mataalana uusan jirin maxaa intaaso dhan kugu weydiista waa tawasule biasmaa illahi اlxusna an takfira lii dunuubii dunuubta inaad ii dhaafto alla kugu weydiistay asaluka allahuma biاllaahi اlwaaxid اlaxad الsamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu waa tawasul biasmaa اllah tawasul biasmaa اllah an takfira lii dunuubii inaad dunuubtayda ii dhaafto inaka anta auraiim inaka anta alhafuur raxiim alla allaha naxariista badan ee dembi dhaafka badan baatay intaasaan ku tago tawasulka noocaana waa mujmac caley inuu bannaan yahay cinda ahli اlcilm tawasulka labaadna ilaahay subxana wa asmaadiisa iyo sifaatkiisa daatiga in ilaahay loogu tawasulo camalkaada saalixaad u alla timid inaad ilaahda ugu tawasusho aad tiraa ilah waaas waxaas adiga dartaa u samaadood og tahay allaw isaga intaa igu naxariiso nimankii alaaada uu ku dumay intay sahmiyeen qaw ku fadhiistay waad garanaysaan baan u malaynaya tawaygta saddexaad asaguna bannaan waa in ruux muslimoo saalix aad ah tirada ii ducee adnaad aamin u dhahdo ii ducaad wadaad wadaa alle iiga dhow baan filahayaae nin lagu jira allaa oge ba ilaahay ii barya waxa iisoo iisoo ducee ayib ama asagoo kula fadhiya ii duceysay saxaaba badan nabiga nabiga noo duca udhihi jireen ayib aduguna marka aamiin aad u dhahdo ruux haddaad la joogtana waad u aaminsan haddaad ka maqan tahayna haddii ilaahu hebel baan idhi ii duceeye ilaahu ducadu igu maqan iga aqbal baadihi khalaawu iigu jira allahu iga aqbal iga khalwaynhayaa marka waa tii uu nabigu yidhi oo kale mxuu ahaa kacb bin rabicat alaslami faacidnii calaa karati sujuud bikasrati sujuud ayib taas saddexdaa masalo khilaaf kama taagno khilaaf kama taagno muslimiintu waxay kaloo isku khilaafeen masale afraad oo ah altawasulu bijaahi اlambiyaa wاnnabiy in lagu tawasulo annagu waxaan idha waa bidco mana bannaano wadaadana waay way bannaan tahay oo waa ku dagaalamaan ayib wax yidhi waa gaalnimo laakiin ma jiro qolya suufiye oo reeto alifkii reetaadka ah ninka ragga markaas haysaan been lagama sheego waxay dhaheen atawasul bijaahi اlambiyaa wasaalixiin bay dad ku takfiiriyaan maxaa cabdiwaab bay ku eedeeyeen ardaydii ka dambaysay ku eedeeyeen kuwan hadda jooga ku eedeeyeen waa been iftiraawe waa kadib cala alkhusuum ilaahay baana kala saari doonaa wahaabi qaba atawasul bijaahi اnabiyi iyo la midkaa lagu gaaloobayaa ma jiro abadan laakiin waxaan leenaha waa bidco aan laydinka horraynin idinku aad bilowdeen nebi maxamedna aan uusan aqoonin saxaabana aysan aqoonin ayaguna waa waxbay jacburiyaan oo axaadiis bay la ordaanoo waa un laishayaa masaladu way bannaantahy waa bidcun baa laysku hayaa mooyeene layskuma hayo gaalnimo weyo diinta lagaga baxaya waa iftiraac cala alwahaabiya wa calaa atbaacihim ninka ragga si kale waa ay u eedeen laakiin weligaa wuxuusan qabin ha ka sheegi faqaala nabigu wuxuu ihi qad gufira lahu waa loo dembi dhaafay waa loo dembi dhaafay qad gufira lahu ninka asaga maxaa yeelay si fiican buu ilaahay u baryay ilaahay buu intuu asmaadiisu ku tawasulay ku tawasulay buu iyuu ducadii daba dhiga ayb tan marka waxay keenaysaa in salliga nabigoo laga taga ducada la aqbali saliga nabigo laga tegay ducada in la aqbali buu xadiidkan faa'iideeyey ayb oo inaga soo marray nin intuu ducaysay salliga ka tegay nabigu uu yihi kan waa degdegay ku koo nabiga ku saliya buu yidhi sal tucطa ilaahay weydiiso waa laga ajaab wadcu tujab oo inaga soo marray soo maahayn hunaana nin ilahay intuu asmadiisu ku tawasulay salli nabi maxamed aan sheegin kadib nabigu uu yidhi qad ufira lahu baa meesha idan waxaa la rabaa ilaahay asmaadiisii inaad ka hormayso ducaa u anaa la timaado ama nabiga ku salido bay markaa noqonaysaa laakiin nusuus badan baa ku timid duca aan saliga nabiga wadin la aqbalayn marka aad halskaga ilaaliyo bal lagu daro wasamica nabigu wuxuu aakhara mid kalu maqlay yaquulu leh fii tashahudihi aydan atixiyaadkiisa gudihiisa ku leh allahuma inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa biana laka alxamd waxaan kugu weydiisanayaa biana laka alxamd inaad mahad leedahay baan ku tawsulahayaa wey iyadaasaan alla kugu dhowaanhaya laa ilaaha ilaa ant adiga mooye all kala ma jiro aq lagu caabudo waxdaka laa shariika lak almanaanu allaha gallada badan inaad tahay yaa badiica asamaawaat samaawaadkii allaha onkayee adoomadayow iyo wadaadda dhulkao dhanba yaa daljalaali sharafta allahu saaxiibka walikraam iyo karaamada iyo gobanimada yaa xayu allaha nool yaa qayuum allaha dunida maamulay adduunka iyo onkao dhanba una taagan dantooda iyo muxuu ahaaye maslaxadooda innii asaluka aljanna okaa maxalushaahidka loo jeeday baytulqasiidka inta hore tawasul bay ahayd alla waxaan kugu dhowaanha waa inaad mahad leedahay oo aad keligaa tahay oodan shariig lahayn ood gallad badan tahay ama aad manni badan tahay ood celiyo dhul baad ugu abuurtay ood sharaf iyo gobonnimo leedahay ood nooshahay oo dunida iyo noolaha adugu aad maamushood masaalixdooda u taagan tahay iyo dantooda intaasoo alla waxaan ugu dhowaaday inaad janno isiiso intaasoo xaqood adugu aad leedahay ood ku tilmaaman yaan allow kugu baryahayaa weeye janna inaad isiiso innii as'aluka aljanna janna allow ku weydiisa waacuudu bika min annaar naarna waan kaa magangalay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal l slm liasxaabihi uu ku yidhi ardadiisii tadruuna bima dacaa tadruuna ma ogtihinoo ma garanaysaan bimaa daca wuxuu alla ku barya qaaluu waxay dhi allahu warasuulu aclam allihii rasuulkiisa u badan culimmadu waxay yidhahdeen allahu rasuul waa aclam had iyo goor la odhan maayo hadday hawshu hawl diineed tahay baa la odhan hawshu hawl diineed tahay nebi maxamedna markaa nool yahay ama mootan yahay waad dhihi kartaa allah warasuulu aclam allahu aclam iyadu tafsiil ma laha ee meesha la tafsiilinhayo waa rasuulka rasuulku wixii diinteenna ku saabsan waad dhihi kartaa hadduu mootan yahay iyo hadduu nool yahayba allahu warasuulu aclam laakiin hawl diineed haddaysan adduunye ku saabsan tahay dhihi maysid wa rasuulu aclamu odhanaysa maxaa yeelay taasi inay beentaa laga yaabaa nabigu saxaabadu ku yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii diine alla ku saabsan fa ilay marka labadaas arrimood yaan lasku khaltin qaala wuxuu nabigu waladii nafsii biyadii allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laqad dacaa wuxuu daca allaha ilaahay buu ku weydiistay bismihi اlacdam bismihi اlcadiim magaciisii weynaa wa fii riwaaya bismihi اlacdam magaciisa u weynaa u sarreeye magacyihiisa yaa xayu yaa qayuumtaa weeye iyo ma ahee yaa badiica asamaawaati walard weeye ma ahee almanaankaas wey waxyaaba badan baa lagu dhuftaa ayb ducada hadda uu saxaabigu maray un adugu dagaal badan baa ka jira aqwaal lagu dhoweeyey ilaa afartan bay sheegeen wadaaduhi inta uu saxaabigu la yimid un kudha waba ku yeeli maysa ku ducayso ayib ismiga clamka ku dhex jirana waad ku urursan waad heli marka ayada ah alladii idaa duciya waxaa laga yaabaa laakiin adoo intaba la yimid in sida saxaabiga looga aqbalin aan lagaaga aqbalin asbaab jirta awgeed ayib asbaab jirta awgeedoo dikrigu waa dikrigii laakiin ninka ku ducaystay akhriyabaan ninka noqon karin ninkii baan ninkii ahayn seeftu waa seefti laakiin ninka haya ee isticmaalaya ku dagaalamaya ninka ahayn asayfu bidaaribihi laa bixaddii bay dhan carabtu seeftu ninka ku dagaalamay ku dhufanhayay ku xidhan tahay afkeeda kuma xidhno haddii kales ninka alaafan ba di aad waxaan aga yaabi inaas ii dhici waayo baalkoo xiimahayo dhegdhegahaya hmm aladi idaa ducia adoo aafaysan oo muxuu ahaaye meesha xaaraanta ku wato oo baktigii ribadaadda maanta soo cunay oo muslimiinta dulmay oo agoonta xoolaheedii la gembiyey oo singalmaada rahifaha u qaaday xoolaheedii y waxaad gacmaha taagi nabi muxuu hi fa annaa yustajaabu lahu haddii waad garanaysaa yani waxay u baahan tahay ducadu baalada u baahan tahay ku duusho baalal ay ku duushay u baahan tahay xaaqudad bay u baahan tahay ayib nabigoo lagu saliya u baahan tahay Eh, aadaab qibladool qaabilay u baahan tahay bay leedahay qalbi xaadiray u baahan tahay addoon mismaskiinadu khushuucay u baahan tahay intaasoo dhan marka helo qadar rabbi idan rabbi bay u baahan tahay adugu rabtaa inaad maanta lagu siiya ma ilaahay waxaa laga inu dantaad u arka inaan maanta laga aqbalin ducadanoo yacni aan maanta lagu siinin waa laga aqbalay laakiin maanta aan lagu siinin oo xilli kale dib lagugu dhigo ninka bani wuxuu doonayaa wuxuu ilaahay ka bari hadda inuu helo dantiisuna waxay ku jirtaa in dib loogu dhigo in aakharo la siiyo in adduunka hato hata lagu siinaya dib loogu yardhigo in wax kale loogu bedelo asagu khayr buu rabay balaayo ku soo socoto in lagaga difaaco balaayo soo socoto soo guuraysay inuu rabbi ka horgeeyaba laga yaabaa hadda goor waan idinka sheegay wadaad ree baclin ah isagoo maqribka u taagan baa layihi sheekh cabdiyow geelina waa la qaaday ninkii curadkaa ee la joogan waa la dilay isagoo intuu maqribka tukaday cafwan maqribka tukaday yaasi ma akhristay shahan u kar ayaa la yidhi hebel waa la dilgeeda waa la qaaday wuxuu hi inaa lana raajicuun balaayadaasuna ka yaasi ma akhrisanin maxay iga soo reebi lahayd buui anuu ka yaasi ma akhristay geelii waxay ku urursatay curadkii haddaanan ka yaasi ma akhrisan lahayn nafar bareer kama reebteen buui lodii baa joogto dee arigii baa jooga haweenkii carruurta kalaa joogto curadkii geelin baa lagu tegey marka waxaa weeye ruuxu iimaan bu iskaga baahan yahay dadkaan isku mid ahayn habarna waa kay tii mxuu ahay shicabdii waa igu hadlayna ilaahay arig urs xidh bay tii arig waa xero dhaafay baa lay marka dadku isku caqiida maaha isku iimaanna ma aha habar laxosoo arigay wadatay baa le uu xero dhaafay lama ma hayo wadaad hadda dhintayoo aanu qaraabahayn bay ta reerku ariga u xidhsi xidh wuxuu hi ilahay baa soo dhaweynoo ord baan tukan hayaaye waxay tihi sheekh dhaqano waxay tihi sheekh dhaqan la odhan jira waa cabdi ma ahayn sheekh dhaqano waxay tihi ilaahay igu hadlaynin ariga u xirsi xidh bay tihi ariga u xirsi xidh اladي idaa duciya bihi ajaab marka dadku isku caqiida maaha mxuu aha isku tabarna maaha اladي idaa duciya bihi ilaahay marka lagu barya ajaaba dadku uu ka aqbalaa waidaa su'ila bihi haddi wax lagu weydiistana acطaa wuu siiya ayb idan waxaad moodaa su-aashii iyo ducadibu nabigu kala duwahaya ayb wa kaana min aakhiri maa yaquul waxa u dambeeya ee uu nabigu dhaho waxaa ka mid ahaan jiray bayna tashahud atixiyaadki watasliim ee salaamo naqsiga inta udhaxaysa allahuma kfir lii maa qadamt allow ii dhaaf waxaan hormariyey wamaa akhartu waxaan dibdhigay wamaa asrartu waxaan hoos iyo sir u oola imid wamaa aclantu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaan ku xadgudbeen ku antaraaray anoon iska dhaagayni wamaa anta shay adugu aclamu bihi aad tahay aclamu bihi minii aad iga ogaal badanta waxa adugu iga ogaal badanta ono aanan garanayninba amaaan iska hilmaamayba anta almuqadim adaa wax hormarsha wa anta almuahiru adaa wax dibdhiga laa ilaaha ilaa anta saasuu ku ducaysan jiray attasliim salaama naqsigi marxaba hawshaas baryahan waa dabsateen baan u malayso kii imaamku yidhi wadaadku intuu hadlayo juuq lama dhihi karo ya fadlan si fiican hadda baabkaasi ma joogo baabu takfiir wadaadku wuxuu idhaha ibnu xasam waxaad ka soo guurisay inuu yidhi abu markuu yidhi qur waxaa lagu akhriyi karaa biluga alfarisiya luqada reer iraan baa lagu akhriyi karaa y wuxuu idhi haddaanan ka baqayn haddaanan ugu cuurdaayna aqoon darri waan takfiirin lahaa sheekh axmed kharaa'ib wuxuu leeyahay magacaas waa lagu naanaysaa dhibna ma laha anugu aabbihi hadda ma garanhayo laakiin axmed kharaa'ib wey dhib Eh, wuxuu leeyahay ibn xasan muxuu saa u leeyahay ruuxa jahli ma lagu cudur daaraya anna waxaan leeahay baabka hadda jahli aan ka hadlahaye baabu takfiir hadda ma joogo sifaatu salaati nebi baan dhisaynaa oo rabaa galabtan aan iska dhameeyo carabka markaa layga kaxo carabka ayaan laygaga fadhiisan meelo kale aan ku faahfaashay masalada alimaam abu isxaaq ashaaibi wuxuu yidhi kitaabkiisa muwaafaqaadka mujalladka shanaad taqriiban haddaan aan khaldanayn wuxuu yidhi in masaailka diinta dhan ba dadka cudara jahli waa madhab alkhawaarij waa ka daroo dib dhal agga agga ushub innagu waxaan haynay oo masaakiintan ay kugu lugoyn jireen in jahl iskugu cudur daarayo fii jamiici اlmasaa'il annaguna waagii aan hawsha bilowna aan ku khaldanno in kastoon in badan ku baraarujinaya khalad wadaad kale abuisxaaq shaatib wuxuu leeyahay waa madhab khawaarijba alcudru biاljahli fi jamiic اlmasaa'il xaggee marka aadnaa meel la aadaad maad garanaysa ayib daahiru kitaab illaah saddex aayood baa ilahay kitaabkiisa ku jirta tilmaamaysa gaalnimo inaan ruux lagu cudurdaarayn saddex aayadood wax mucaaradahayna ka soo helmaysaan qur-aanka man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliiman walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahum cadaab caiim suuraة الnaxli soo ma ahayn man kafara biاllaahi maxaad tirahdaan waa shardi baa meesha lagu sheegay min bacdi iimaanihi إilaa man ukriha usuuliyiin waxay ku dhaheen wاlاstinaaءu micyaar اlcumuum waraqaadkaad akhrisanaysaan waad wadaysaan oo jaamicil muxuu ah masaa'il baad wadaysaanoo miftaaxu usuul minhaaj baydaawi naftaa idinkaga bixi marka laisu yimaadana kor baad u boodaysaan war wixii aad soo akhrisateen muxuu dahabi falaa xaajata laka yaa muqalidu ila usuul buuri muqalidow usuul fiqh isku akhrisana waad ku lugi buuri usuul fiqh waxaa loo akhristaa buu idhi e in lagu qoryo gurto masaar weeye iyo jidib iyo gudun aad ku qoryo gorlayso dadan ku adeeganaynin ood faaskii qoryaha ku jabsanaysa adan ka dhiganaynin maxaad iskugu lugayn ood shan sano uun ad leedahay muxuu ahaaye qaala juwayn iyo qaala alkhazaali aad nafta man kafara billaahi min bacdi iimaani ilaa man ukriha gaalnimo ku dhaca oon qasbanayn ilahay muxuu ka yidhi facalayhim qadwa min allahi walahum cadaabun cadiim waa la takfiiriyey hadday jirto cudurdaar kale oo gaalnimo layskugu cudurdaari rabbuna subxaanahu wa tacaala ma dheheen subxaan qaadirku ma yidhaahdeen ilaa man ukriha wixii la soo reebi lahaa ilaahay baa soo reebay jahli iyo ta'wiil iyo hawlo kale haddaad keentaan aayadda xaggeeta ka maraysaan masaladu masale sahlan ma aha waxaan jiriyaan idinkugu akriyo aayadda saddexaad aayadda labaad cafwan laa yatakid اlmu'minuuna اlkaafiriina أwliyaaءa min duuni اlmu'miniin wman yafcal dalika falaysa min allahi fii شhayءi إila an tattaquu minhum tuqaa wayuxadirukum اllahu nafsa ilى اllahi اlmasiir maxaa la yidhi muslimiintu yaysan gaalada gacalka dhiganin muslimiintuna yaysan goynan gaala soo dhowaysanin ninkii sidaa yeela ilaahay muxuu yidhi falaysa min allahi fii شhayءi ilaahay wax asagay asaga ka xidhiidhoo ka dhexeeyo wilaaye ah ma jirto allahu waliyu ladiina aamanuu baa lagaa saaray wallaahu waliyu lmuminiinaad ka baxday inamaa waliyukum اllahu warasuuluhu wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna salaataad ka baxday culum waxay dhaheen waxa lagaa anfinayo waa wilaayadii ninkaan ilaahay gacal uusan u ahayn waa maxay waa gaal fain allaha caduwun lilkaafiriin alwilaayatu did اlcadaawa gaalada ilaahay col buu leeyahay oo cadowgiisi weeye muslimiintuna waa gacalkiisi gacalnimadii rabbi baad ka baxday waxaana gashay khaanadii godkii uu rabbi ka lahaa fain allaha caduwun lilkaafiriin laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa maxaa laga soo reebay hal qodob ilaa an tattaquu minhum tuqaah ilaa an tattaquu minhum tuqaa waxay la mid tahay cala araajixi min aqwaali ahlicilmi ilaa man ukriha waqalbuhu mumainu biliimaan ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan aayadda saddexaad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin maxaa daba yaalla an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun acmaashinni baa hooban baa idinkoon isgarayno la soconin meeshu maxaa ka muuqda nimaan u qasdin gaalnimadii ama aan ka warqabin oo lax dhukan col iyo abaarba moog ah yaa camalku sooban oo gaaloobaya acmaasha jumlatan wa tafsiilan wax hoobiyana waxaa jira shirki iyo kufri baa jira akbar wman yakfur biاliimaani faqad xabita camalu walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun lain ashrakta layaxbaطanna camalu walatakuunanna min alkhaasiriin saddex aayadood culculus weeye meeshaad ka gelaydeen baa la rabaa masaladu ma aha alcudur bijahl madhab waba been baa laydin sheegay haddaan xadda ka hor anu ohan jiraan been baan idiin sheegay waxba kama jiraan waa khuraafaad khusacbalaad ayb laakiin culumaa qabta haddaad tiradaa sax wey wadaaddaa qaba jamaaca min fuqaabaa qaba waa ra'yi jira waa sax laakiin markaad la soo ruclayso muxuu ahaa waa madhab salaf ninka khilaafana waa khaariji iyo waa mubtadic sheeka berle carruurta dhallaanka lagu lugooyaaye nin waxbaadha laguma lugooyo intaasi axmedow inay kugu filantaan u malaynin faafaahinteedana ogu noqo meelahan kaga hadlay adugu haddii aada gudun wadatana maktabadu marti cidna ooma ah waad baahan kartaa atasliim salaamo naqsiga u dambeeyey salaamo naqsigu inoogu dambeeyey insha allahu tacaala gundhigeeda haddaynu marro salaantu waa rukni min arkaani salaa la salaada lagama bixi karo ninkaan la imanin salaadiisa waa baala madhab ljumhuur sidaas wey jumhuur ahli madhabkeedu waa sidaa xanafiyo ayagu haddii in ummadda ay khilaafaan oo ay fadqalaleeyaan marka sunno laga hadlaayo way ku badan tahay marka sunno laga hadlayo way ku badan tahay ayagu waxay yidhaahdeen tasliimtu iyo salaamu naqsigu rukni min arkaani salaam ma aha waajibna ma aha in lala yimaado waa iska sunno laakiin waxaa an waajiba inaad fadhido muddo muxuu ahaaye atixiyaad ku filan markaad rabto inaad salaada ka baxdana aad la timaado wax salaada uun ka soo horjeedo cagsigeeda ah maa yunaafi sala maa yudaadu sala wax salaada dibkeeda ah oo ayada ka soo horjeeda inaad la timaada dheh adoo fadhi markaa atixiyaad ka dhamaysato haddaad neefsato waa xaydhan waa ku dhama heer sare wey haddaad neefsato oo xaggey kugu kaydtaray ma aqaanin ayib haddaad fadha iska iska dhaqaaqdo oo halkaa u boodo waa yakfi bay dheheen haddaad taas iskaga fadhida iska baraaqsato iska xoqoto shaasiya iska tiraada yakfi bay dheheen waxaa u la rabaa bay yidhahdeen inaad la timaado salaaddaad ku jirtay oo socotay wuxuun cagsigeed ah ood midkeeda ka soo horjeedo halkaasay bareen xanafiyu ra'yigooda ra'yi aad daciifa wey ra'yi daciifa weeye ayib laakiin wuxuunbay waxay un ku dhagaan xagga manquulka manquulka marka loo laabtaha xadiidka mascuud ba waxaa ku jiray lafdi ah markaad intaa fadhido musii salaati xadiidka mascuud cafwan musii salaati mehe waxaa ku jira faidaa facalta dalika faqad qadayta salaataka waxay dhih nabig muxmed hadaad itixiyaadsato salaadadi way dhammaatay salaaddii dhammaataye waxaan la imaanaysaa niyat lkhuruuj bay dheh waxaad un danta kaga bixi xadid noqoya faraq aad iska buuda noqotaya hawlkaa noqotaya waxaan baad la kacaysa halkaasay igu mareen waxaa le faqad qadayta salaatuka waxaa way salaaddii gabagabaedaad maraysaa wax ku dhama ma jiro oon ka ahayn taxliilkeedi jumhuur saasay leeyihin war taxliilkii baa kuu dhan weeye eh, muxuu ahaay eh, miftaaxu salaati ahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim allah akbar baa lagu galaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa salaadu dikri baa lagu galaa dikrina waa lagaga baxaa furiyo quful bay qufulkeedu waxaa weeye allahu akbar furideeduna furaheduna waxaa weeye assalaamu calaykum nabigaan nas kaa caddeeye meel looga dhaqaaqina ma jirto ninkaan la imaninna wixiis waxba kama jiraan waxaad la timaadeenna axad idinka horrey ma jira saxaaba ka keena oo nabi maxamed ka keena fahamka naska siday saxaabadu u loo fahmo yani xanafiya ra'yigooda ra'y aad weeye aan ka soconno uma kaana salى اllahu alيه waslm rasulka wa yusallim kugu salaama naqsada can yamiini dhanka midig assalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa ilaa la arko bayaadu khadihi اlaymani dhabankiisa midig cadinkiisa la arko oo ruuxa dhankan ka jooga uu dhabankiisa cadinkiisa u arko wa can yasaari dhanka bidix buu u salaama naqsan jiray subanu salى اllahu alayh ali waslm assalaamu calaykum waraxmat اllah xataa yuraa bayaadu khadihi اlaysari ilaa la arko cadiinkii dhabankiisi bidix wa kaana axyaanan mararka qaarkoodna yaziidu wuxuu kordhin jiray fi tasliimati اlulaa salaamo naqsiga hore oo ta koobaada wabarakaatuhu buu ku dari jiray assalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatuhu buu raacin jiray xadii laba xadiid baa ku yimaada intaas wabarakaatu in lagu daro axaadiista labaatan iyo dhowrkaa ah ee ku timid qaabkan midna kuma imanin xadiiu waa'il ibnu xujur ayaa dariiqkiisa oo muusa bnu qays nin la yidhaahdo iqa ama saduuq oo shiica wariyo ayaa la tafaruday ninkaasaa wariya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhanka midig in loo odhanayo xadiidkaa marka niman way cileeyaan niman way cileeyaan xufaadda badankood intaan arkayna way quweeyaan alimaam xaafi ibnu salax taqiyudiin ibnu salax kitaabkiisa sharxu mushkil wasiit mujalladka labaad boqol konton iyo saddex ku quweeyey xadiidka sanadkiisa waxaa taxsiiniya alimaam nawowi fii sarxi muhadab mujaladka saddexaad afar boqol toddobaatan iyo sagaal iyo khulaasat laxkaamka asaguna mujaladka koobaad afar boqol afartan iyo shan waxaa kaloo quweyey calaauddiin muqlata ibnu qaliij fii sharx ibnu maaja mujaladka shanaad saddex boqol sideetan iyo afar alxaafid ibnu xajar fii buluuqi lmaraam raqamka saddex boqolaad nataaju afkaarka wuxuu ku yidhi xadiiun xasan buluuqana isnaadu saxiix buu yidhahdaa laakiin wuxuu ku daray xadiiثun xasan akhrajahu abu daawuud can cabdata bni cabdilah wsaraaj can muxamed bni raafic kilaahuma can yaxya bni aadam walam ara cindahum barakaatuhu fi aaniya ragcad ee tasliimta labaad ayb marka saasuu isagu ku gebagabeeyey ragga xoojiya xadiidka waxaa ka mida saxiix yeel cabdilxaq alishbiili fii axkaami اlwusطa aakaam wust mujaladka koaad aar toban sadde waxaa xoojiyey ibn cabdilhaadi fi muxarar sanadkii saxiix yeel isaguna mujaladka cafwan koobaad laba boqol iyo toddoba raqamka laba boqol toddobaatan iyo kow ibn mulaqin fi lbidr muniir asaguna wuu xoojiyaa mujaladka afraad lixdan iyo saddex wadaadahaas xadiidka way oojiyaan xadiidka way xoojiyaan laakiin ninka leeda sheekh albani kitaabkiisa saxiix sunan abu daawuudka iyo tamam minaha wuxuu maraa in ziyaadadaas ay macluulo tahay in ziyaadadaasi ay macluulo tahay ayuu maraa alimaam الnawowi sanadka xadiidka ha xoojiyo laakiin min xayu اlcamal wuxuu yidhaahdaa waa shuduud buu ku sheegaa shuduud buu ku sheegaa wuxuu leeyahay lama sunneeyo wa barakaatuhu in lagu daro labada tasniin midnaba lagu daro maxaa yeelay axaadiista badankeed baa dhankaas martay inaan waxba lagu darin ah in lagu daraayi xadiidka abi daawuud bay ku timid iyo meelo aan badnayn shuduud buu ka cabiraa adkaarkiisa markuu marayo adkaarkiisa xaafid bn xajar baana aad u naqdiyey nataajul afkaarka mujalladka labaad wixii ka dambeeyey alimaam nawowi iyo albani shuduud bay ku sheegaan ragcadda ee in barakaatuhu lagu daro muxuu ahaayey salaamo naqsiga xadiidka labaad ee ku yimaada waa xadiiu cabdilah bn mascuud xadii abdillah bn mascuud weeye asagu yaa ku yimaada labaduba inay waxaa ku yimid in la israaciyo labaduba xadiidka wail ibnu xujr ee abu daawud warinayo labada salaamo naqsiga koobaad iyo talabaadba wa barakaatu baa la socota nusaha qaarkood bay tasliimta koobaad ka dhacday wa barakaatuhu laakiin saqad weeye nusada qaarkood bay ku sugan tahay wa kadaalika riwaayaadka xadiidka ibnu mascuud ka labadu wa barakaatuhu baa la gelinayaa saasay ugu jirtaa labada xadiid ninka agtiisa ay ka sugan tahay wuu raacinayaa wuu raacinaya ninkiisa ka sugnayna markaasi wuu tuuraya oo marka meesha uu ka saaraya ayib <clears throat> marka sheekhu wakaana axyaanan yaziidu fi tasliimati ulaa sax ah. laba sheekh asagaa u door leh in labada wa barakaatuhu israaciyo inuu wada sugo in laas raaciyo wej bay wadaadahaas aan soo sheegnay fara badan baa quweeyey xadiidka waail ibnu xujri iyo midka ibnu mascuudba kala qaayodumta hore la geli wa barakaatuhu toddobaad laga reebana waa ikhtilaafu nuskh mooyeen ikhtilaafu riwaaya ma aha riwaayadu way wada wadataa ayb wa kaana axyaana wuxuu ahaa wa kaana idaa qaala can yamiinihi dhanka mid markuu nabigu u yidhahda assalaamu calaykum waraxmat ullah iqtasara waa gaabsan jireen axyaana mararka qaarkood calaa qowlihi weedhiisa can yasaari dhanka bidix ugu dhaho assalaamu calaykum buu ku jirtaana waa khata lagu bara iyadu khaa midaas in lagu gaabsado assalaamu calaykum waraxmat ullahi dhanka midig loo yidhaahdo dhanka bidixna assalaamu calaykum basa la yidhaahdo waxaa la tafaruday wadaadkaa idiin soo sheegi jiray cabdilcasiis ibn maxamed darawardi isagoo khilaafay jamaacadii xadiidka warinaysay fii xadiid ibni cumar walidaalika ayuu alimaam annasaa'i wuxuu yidhi riwaayadiisa ka yidhi daarawardi riwaayadiisa hada xadiiu munkaru wadaarawardiyu laysa bilqawiy ayb daarawrdi in la duro anugu ma abo tan lagu duro maxaa yeele wuu ikhtisaariya xadiidka waa la badbaadin karaa riwaayadda xadiidka wari asagoo dhammaystiran bay wariyeen in labaduba nabigu u dhihi jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah asagaa wuxuu wariyey assalaamu calaykum waraxmat ullah oo midiga iyo assalaamu calaykum oo bidix ah asaga xadiidku soo gaabsaday baa la odhan karaa ikhtisaar buu ku sameeyey ee muusan dhammaystirin haddii la yidhahdo yaa rajaxan waa khata min cabdicasiiz ibn maxamed darawardi fi xadiid bni cumar hada huwa sawaab hada huwa sawaab way soo socotaa minhaaj lama xantaan layidhi minhaaj lama xanto muqnina lama horboodo minhaaj lama xanto muqnina lama horboodo muqni khaiib alshirbiini ee sharxay minhaajku ma taqaanaa asan lama horboodaa la yidhi soo wadaa xisaabta hmm. <clears throat> middaasi marka waa khaa in badanna wadaadku muddo badanna waan ku taqliidin jira laakiin baxdi dheer oon ma samaynin muddadan waa muuqanaya inuusan hawsha haysa sugnayn alilmu cind allah taqliidk taqliidkii sheekh albaanina wuu bannaanaahade taqliidku waa u ninka caamayga ah haddaan caamo ahayna noo bannaanaa haddaan culamo ahayna taqliidku waa bannaanya cinda alxaajati aw aldaruurati fi اlusuul ninka caalimka mujtahidka inuu nin kala taqliid way u bannaan tahay haday xaajo timaado saad usuulka ku barateenba haddaan caamo ahaynoo siday u badan tahayna haddee waxbana looma haysta hadda hadday wax noo caddaadeen wadaadaha kalean ka raacna <clears throat> marka assalaamu calaykum in lagu gaabsado khata weeye alimaam eh, xukumka nasaa-i kubrihiisana kuma jiro suqrahana kuma jiro ee eh, alimaam اlmizi ayaa soo guuriyey fi tuxfa asagaana wuxuu haysaa nuskha alcatiiqa asagaa ka fiican nusad hadda kuu daabacan waxaa laga ictimaada oo ka og awood badan naql abulxajaaj almizzi maadee kutub sita la marahayo isagaa looga dambeeya bilmunaasaba markaan eh, alxaafid xajar markuu maraya xadiidka hore waa ibnu xujur uu marayay talkhiiskiisa mujalladka labaad toddoba boqol toddobaatan toddobo yaa wuxuu naqdiyey ibnu salaax wuxuuna yidhi fayutacajabu min ibni صalaax xayثu yaquulu ina hadihi الziyaada laysat fii شhayi min kutub اlxadiiث markuu wabarakaatuhu in xadiidka waail ibn xuja ay ku timid uu sheegay oo xadiidka ibn mascuud ay ku timid uu sheegay wuxuu leeyahay waxaa la yaablo in lala yaabo ah ibnu صalaax oo nin imaam xaafido faqiha inuu yidhaahdo lafdigaasi kutub xadiid kuma imanin xaafidku waxaan u malayn xifdigiisu ka qoray kitaabka ma muraajacaynin kitaabka ma oran ibnu sla warka asaga ibnu sla wuxuu leeyahay xadiidkan lafdigan kuma iminin fii akar اaxaadiiث wuxuu ku yimid keliya cinda abi daawuud min xadiiثi waa'il wuuna keenay iyo cinda طabarani fi اlmucjami wuuna keenay weliba wuu qowey wuxuu waxaa la tafaruday nin la yidhahda muusa bnu qays waana iqo waثaqه bnu maciin wagayruhu wa kharaja lahu muslim wuu difaacay meeshay wax kaga timid waxaa wey kitaabka talkhiiska ah wuxuu ka soo gaabiyey saddex wadaad kutubtood oo shuyuukhdiisa ah ninka koowaad waa imulaqin kitaabkiisa albadrulmuniir la yidhaahdo iyo kitaab zarkash uu leeyahay kitaabka saddexaad ma xusuuso saddex kitaab asagoo ka horraysay oo takhriijisay axaadiita fatxu اlcasiiz fi sharxi اlwajiiz ama alcasiiz fi sari wajiiz ama sharxu kabiir kitabka loo yaqaana raafici takhriijisay buu khulaaseeyaa wixii asaga markaa laqmano uu ku daraa marka waxaan u malayn ibnu mulaqin laftirkiisu markuu soo guuriyey hadalka ibnu salaax sida ugu qoraa kitaabkiisa u soo guuriyey wayutacajabn ma dhihin mana naqdiyin bal wuu taageeray wuxuu ihi siduu sheegay waa saxiix xadiidku xaafidku marka waa wahmiyey hadalka mulaqin wuxuu ku jiraa kitaabkiisa sharxu mushkil wasid waana kuu sheegay mujalladkiisa xadra kusoo sheegay marka waa ramyatun min hayri marma waa toog aan ku dhicin meesha loo waday halgaad aan meeshu la wada ku dhicin wey taasi in la baraajo waa munaasab tanna marka ikhtisaarkaasna waa khata waa axyaana mararka qaarkood kaana wuxuu nabigu yusallimu u salaama naqsa tasliimatan waaxida yusallimu kii salaama naqsa tasliimatan waaxida salaama naqsi buu salaama naqsin jiray assalaamu calaykum oo ah tilqaa'a wejhi wejgiisa qumaatigiisa yamiilu wuxuu u leexan jiray u janjeersan jiray ila shiqi اlaymani dhanka midig shay-an ay shay-an qaliila wax yar buu saa yar odhan jiray assalaamu calaykum oo intaasoo kale ah markuu ilan sidan ahadoo dhabankaada ilaa la arkay ahayd ayib wax yarbu assalaamu calaykum buu le intaasoo kale aw qaliil ama wax yar nabigu inuu tilqaa'a weji u salaama naqsan jiray dhanka bidixna wax yar saa odhan dhanka midigna wax yar saa odhan jiray waxay ku yimid toddoba xadiid baa ku timid shan ka mida ah ibnuqayim baa iclaamul waaqixiinka asagoo wakti ku bixiyey naqdintoodii iyo ka hadalkoodii labana ka dabagee shan xadiid baa ku timaatay anta xadii xufaadu waxay ku ijmaaceen mid toddobada xadii cafwan toddobada xadii mid ka sugan inuusan jirin xufaadda faniga ku takhasustay mid ka sugan mid kulluhaa waa manaakiir ee macluulaad weeye xadiidka koowaad waa xadiiu anas ka waa xadiiu caaisha xadiiu cabdilaahi bni cumar xadiiu samurata bni jundub xadiiu sahl bni sacdin asaacidi xadiiu salma ibn اlakwac xadiiu sacd bn waqaas imise xadii baan sheegay toddoba wey anas xadiiu caaisha xadiiu cabdilaahi bni cumar xadiiu samura bni jundub xadiiu sahal ibni sacdin asaacidi xadiiu salm اlakwac xadiu sacd bn waqaas toddobadaas wey toddobadaa xadii kulluhaa hal xadiid kama sugno waana manaakiir sanad xoogow yar quruxsan oo sheekhu eh, taxsiinin jiray marna uu tasxiixiyo asalkan uu ku difaacahayo baanu hadda kahor ku khaldana ku taqayn laakiin wadaadihii markaan arkay nin walba oo ka hadlaya qadiyadda ragga waaweynaa inaan meesha waxba ka dirin bay u eg tahay ragga xadiistaa inaysan waxba ka sugnayn nabi maxamed ka sugan atasliimataan laba salaama naqsi baa nabiga ka sugan assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah oon la dhimaynin haddii marka aynu maro weeye xadiidka waa'il iyo kii ibnu sacud aynu haddaan xoojinno waxaan ku darayna asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maxaa yeelay midigta dad kaa jirana way salaan dhammaystiran bay mudan yihiin kuwa bidixta kaa jirana mid dhammaystiran bay mudan yihiin waxba la kala reebi maayo sheekhu asagu macnaa fiqiga uu tilmaamo wuxuu leeyahay midigtu weligeed ba u ka ficleed bidixdee yaan wax loo simin waxa hadda wax loo simaya ma aha bidix iyo midig ee waxaa weeye muslimiintu kula tukanaya ama malaa'igti kaa ag dhaweyd iyo insigii dadka khalaaqida weeye khalaaq baa laga hadlaya ma aha midig iyo bidix hadda ku xidhan ma aha waxaa weeye hayrkaa wax khuseeya weeye hayrkaa oo muslimiin kale wax khuseeya weeye ama malaa'ig iyo insi iyo jinba alimaam axmed xambal baa xukumay axaadiista inaan midka asaxaynin cuqayli fi ducafaaءi اlkabiir axmedna su'aalaadka abubakr atram waxaa xukumay abu jacfar الطaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar abu bakr albazaar fii musnadihi ibn cadiy fi اlkaamil daara qudni fi اlcilal abu xaatim الraasi fii cilal ibnihi ibn cabdilbar fi الtamhiid ibn اlqayim fi iclaam اlmuwaqiciin wالzaad ibn cabdilhaadi fi الtanqiix xaafid ibn xajar fi talkhiis ibn rajab alxambali fi fatx اlbaari ibn mundir fi اlawsط intaasoo wadaada kulligood waxay sugeen nebi maxamed kama sugno atasliim alwaaxida xadiid walboo sheegaya tasliim alwaaxidna waa munkar nin axaadiiso dhan dusha ka qabtay oo yidha laa yasixu fiiha xadiiun oo kulliba naqdiyey iyo nin axaadiista u roona ku tutugsado oo <coughs> kala turtuuray intaaba isku dhex yaalaan marka kulligood axaadiista markaad fiiriso axaadiistana cilada lagu sheega way ku jirtaa cilada lagu sheegay way ku jirtaa ninka u roon baa ku dhacday liman huwa awhaqu wa akaru xifda minhu cadada marka axaadiistaasi ma sugno wax ka sugan waxaa weeye in laba salaamo naqsi lala yimaado la simo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah haddiid wabarakaatu ku darina labadu waad raacin haddaad qabto inaysan sugnayn riwaayada xadiidkii waa'il iyo ibnu mascuudna waad ka reebi wabarakaatuhu khulaasada meesha taalla intaas weeye hadal dheero qiimo badan oo axaadiidta shanta ah ku saabsan labada kale habidiin dambeeyaani iclaamulwaaqiciinka mujalladka saddexaad saddex boqol afartan ka akhriya haddaynan isku nusko ahaynna miaalka konton iyo aad miaalka konton iyo lixaad fii raddi sunan asaxiixa asariixati اlmuxkama cayn nebiyaha laga fiiriyo marka qadiyadaasi intaas ayaa igala muuqata hadda wa kaanuu yushiiruun laakiin atasliima alwaaxida yaanan ka tegin waxay ka sugan tahay bacdu atasliim alwaxida waxay ka sugan tahay bacd saxaaba aabita waxaan ka hadlaynaa rasuulka ma ka sugan tahay maya saxaabadu ma ka sugan tahay ha qodob saddexaad oo muhiim inaan ka taga aan ka tagi gaareen waxaa weeye salaam halna salaama naqsi salaadu inay ku asaxiso waa ijmaac hal salaama naqsi keliya hadaad la timaado assalaamu calaykum waraxmat ullah oo waxba adan ku darin oo iska dhaqaaqdo salaadaada waa saxiix siduu soo guuriyey بن قطان الفاسي في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع وكذلك ابن منذر في كتاب الإجماع وفي الأوسط مجلد صدحات انتو كسو قوري إذا صدح قضب بأنه سكوها ينهينا نبي محمد كما سقنا تسليمة واحدة وقضب حبن كاللباد صحابة كسو قنطاي وقضب حبن كصدحات إن هدي الغقة في الصلاة يا صحيصو وإجماع العلماء وكانوا يشيرون وحي إشاري جرين biaydihim gacmahooday dhaqaajin jireen saxaabadu idaa sallamu markay salaama naqsadaan caynhim dhanka midig bay u dhaqaajin jireen wacanishiban dhanka bidic caamadu amankan way samaysaa way sameeyaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum sumaynaah hawsha waa taqaana soomaa xagga markaa gacmihi way kula aadinayaan haddana xaggay kula dhaqaadayaan marka qolyihii ogaadana dhaanta toodanayn baad moodaysaa ayib fara'aahum rasuul lah rasuulka ilahi baka sal ly slam faqaala wuxuu yidhi maa shanukum maxaa idin helo xaalkiinu yahay maa shanukum xaalkiinu muxuu y tushiiruuna aa u midaaraysaan biaydikum gacmihiinna kaannaha aada moodo adnaabu khaylin farda saymaheed shumsin bayr qabta ama muxuu ahaay jaradiid ah waa jamcu shumuus shinka hore waa la godi jamcu shamuus ma ee waa shumuus aad moodo farda bayr aba bayrta geela loo isticmaalaaye waxaa ah faraska aan jaraha iyo barana kooraha iyo lijaanka akama aan baranin markaad saa u qabato maantuna bigbig bu ku haynaya sayntu saa u tuuraya lugtuu jagsiinaya marka sayntuu wadfinhaya oo saas u tuurahaya marka markaad saa leedihiin ma fardaad tihiin wey saynta tuurahay joojiye warkaas <laughs> saasuu nabigu ujeeda <clears throat> idaa salama axadukum midkiin hadduu salaamo naqsanayo falyaltafit ha milicsado ilaa saaxibihi saaxiibkiisa la tukanaya walaa yuusan ku midaarin ku ishaarin biyadii gacantiisa gacantu halkeed ha joogto dhabanka umbaad leexin iyo qoorta maxaa kaa maqan gacamu halkaasay fadhinhayaan falamaa salluu markay tukadeen macahu aydan mar labaad ilan waa laga reebaye lam yafcalu daalika gacmo warfintii ma aysan samaynin wey way joojiyeen riwaayadaas inta bayna qowsaynka wadaadku uu geliyey falamaa salluu macahu lam ayضا lam yafcalu dalika waxaa la tafaruday camr bn abi qays camr bn abi qays baa la tafaruday can اlfuraad alqazaaz can cubayd الlahi bn اlqibطiya can jaabir bn samura xadiiku min xadiiثi jaabir bn samura sheekhu hoose muslim ma wariyo lafdiga asalka xadiidku wariyaa muslim abu cawaane iyo wadaadka saraaj iyo ayaa wariya طabaraani iyo ibnu khuseime xataa ma wariyo asalka xadiidku ma wariya lafdigan ma wariyo ayib ninkaas tafarudka ma la aqbalaya mise maya la isku wadaadda mucaasiriin waxay dhn lama aqbali karo way tuureen nimadna waxay leen waa la aqbalaya waa nin iqa ah ama saduuqa sida laisku hayo laakiin rugku khilaafay marka la fiiriyo hawshiisa waa adag tahay wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku yimid inamaa yakfii axadukum midkiin waxaa ku filan an yadaca yadahu gacantisa inuu saaro uu dhigo calaa fakidii bowdadiisa jilibka dul dhigo uma yusallima uu salaamo calaa akhiihi walaalkii oo min calaa yamiini dhanka mid ka jooga wa shimaali dhanka ka jooga ayb axaadiid kale waxaa ku yimid oo saxaaba badanna ay ku dhaqmi jireen saddex salaam inaad la timaado saddex salaam inaad goorma imaamku laba salaamood baa laga rabaa imaamku laba salaamood baa laga rabaa munfaridkana laba salaamood intaanan ka tegin haddaad imaam tahay laba salaamood assalaamu calaykum assalaamu calaykum haddaad keligaa tukanaysaan laba salaamood bidix iyo midig laakiin markaad ma'muum tahay jamaaca min asalaf oo taabiciin iyo saxaabal ka sugan ay jireen saddex salaamood aلسلام علaيكم ورaحمaة اللaه وbaرaكaت waa ti imamkaad u jawaabaysaa imaam waa taada horta wata waa kaaga jawaabay ninka midigta iga jira السلام علaيكم ورaحمaة اللaه وbaرaكaته ka midixda iga jira saddex salaamad baa la raabile mid imaamka lagu jawaabo nin walaalkaa lagu salaamo iyo walaalaha bidixda jira saddexdaas salafka waa ka soconta saddex salaamood waa markaa tahay mamuum mamuum haddaad munfarid keligaa tahay amaad imaam tahay laba un baa lagaa raba <clears throat> waxayna ka qaateen cumuumaadka axaadiista barhkiin barh kala salaanta kaha ka radiyo isjeclaada ayb liyusallim bacdukum calaa bacdin fi salaa xadiistaasay ku dhegeen waa xadiis sugan ah. wa kaana wujuubu salaami salaamta waajibnimadkeedii wa kaana yaquulu sal lay slam wuxuu aha kii yidhaahdaa taxliiluhaa salaada faradfurkeedu iyo xadhag kullu maa taqadama wixii soo hormaray oo min sifati salaatihi qaabku nabigu u tukan jiray ah yastawi waxaa eg oo ku siman fiihi xukumkaa soo hormaray alrijaala wanisaa lab iyo dhadig walam yarid mana soo arorin fi sunati sunadan kuma soo arorin maa yaqtadii wax keenaya istinaaa anisaai haweenka in laga soo reebo min bacdi daalika axkaamta iyo sifaatkaa nabigu u tukan jiray qaybo ka mida ah laga soo reebo bal iska badaa in wax laga soo reebe ina cumuuma qowlihi nabiga oo ah saluu kamaa ra'aytumni usalli yashmaluhunna dumarku shamlinhaya oo keensanaya haddaad usuulita waxaad ka niqaashi kartaa damiirka meesha kuji waa damiiru jamci lilmudakar marka haweenku ma soo hoosgelayaanna usuuliyin ka niqaashaan ayib khilaaf baa ka jira masale maaha ma aha mujmacoah laakiin xukunka noocan oo ah, inay ku siman yihiin sida muxuu ahaaye raajixa ah wahuwa in la sima rag iyo dumar aan la kala qaadin qowlu ibraahim annakhaci weeye qaala wuxuu ihi tafcalu lmaratu haweeneedu waxay yeeli fi salaati salaada gudaheeda maa yafcalu arajulu ninku wuxuu sameeyo akhraja min abi shaybata abubakr bisanadin saxiixin fii musanafihi wa xadiiu ndimaami lmara indimaami اlmar'a fi sujuud haweenaydu inay isdunto ayadu haweenaydu inay isdunto is uruuriso markay sujuudayso ilan hal layskala bixiyaan isku ogayn oo cuduudda laga fogeeya dhinacyada haweenaydu waxaa la yidhi sidaa idinku qoran haddee abu shujaac mukhtasar abu shujac suma garanaysaan ayib ha is ururiso waxayna ka duuleen fuqahadaasi macnihii ah dumarku inay cawro yihiin oo is asturaan asturkan salaadda gudaheeda ugu mudan bay leeyihiin waxaa la yidhi gabadha way xijaaban tahay islaama asturayna salaad ka asixi mayso marka hadday xijaabantaho asturan tahay inay iskala bixiso sunnada nabigeeda weeye waa inaan raacsaa u tukato وأنهa laysa inaysan ahayn في dalika sujuuda iskala bixinteeda kaالrajuل mursl xadiikaasi waa mursl bu laa xujaa فiihi xuj kuma sugno gare kuma sugno rawaahu abu daawud fi اmarasiil can يزيid بn abi xabiib wahuwa mkharaju fi silsila ضaciifa وama ma rawaahu imaam أحmed بn xambal axmed bn xambal wuxuu wariyey fii masaa'il ibni cabd لlah abu cabdiرaحmaan sabxada intaas can ibni cumar ka wariyey in annahu kaana yamuru nisaahu dumarkiisu wuxuu fari jir cbdulahi bni wuxuu fari jiray yatarabacna an yatarabacna inay fadhigobeedeeyaan ama ay gabangaabsadaan fi salaa waa in sidaa loo fadhiisto dadka loo fadhiyo wadaadka u fadhiye wadaadka u fadhiye mxuu ahaaye labada logood si ninkan u fadhiye sida fadhigobeed ama <clears throat> fi salaa falaa yasixu asix maayo isnaadu sanaadkiisu ma asaxahay lianna fiihi waxaa ku jira cabdallah baa ku jira ibn cumar alcumari wahuwa daciif cabdullahi alcumari almukabar cubaydillaahi ibni xafs ibni cumar ibn caasim ibn cumar alcumari baa iqa ah musakarka ninka mukabarka waa inaga soo mar daciif yahay od garanaysa rawa الbukhaari wuxuu wariyey fi الtaarikh الصaغيir alawsط taarikhi loo yaqaano weeye bisanadi صaxiixin ku wariyay can umi darda annahaa kaanad inay gabadhaasi tajlisu tii fadhiisata fii salaatiha salaadeeda jilsaة الrajuli ninka qaabka u fadhiistoo kale ragga qaabka ay u fadhiistaan wa kaanat umu darda waxay faqiihatan umu darda oo faqiihada waxay bushinaysaa weeye falki ibnu cumar ayib falki ibnu cumar asagoo daciif sanadkiisu yahay haddana way ka soo horjeedaa weeye marka sidaas uu sheegay baana sax ah rag iyo dumar wax la kala qaadi maayo waxna soo daliil ah oo kala qaaday salaada dumar iyo rag qaabku nabigu u tukaday inay dumarku u tukan karin ma jiro asala waa in nabiga la raaco inama nisaau shaqaa'iq اrijaal amarka suubanuhu dadko dhan buu u yeelaa ilaa la helo daliil mufariqa bayna اljinsayn الdakri wاlأnha sheekhu wuxuu uhi hada aakhiru ma tayasara kani waa wix fududaay kii u dambeeyey maa tayasara jamcuhu ururintiisu wii u fududaaday wixii u dambeeye wey fii sifati salaati الnabiy sal slam min atakbiiri xidhashada laga bee ila tasliim waarju llaha rabbi waxaan ka rajayn an yajcalahu inuu ka yeelo khaalisan mid u barax tiran oo ilaahay usaafi ah liwajhi اlkariim ilahay wejgiisa sharafta le qiimaha badan wahaadiyan ku hanuuniyo inu rabbi kitaabkan ka dhigo ilaa sunnati nebiyihi nebigiisa sunnadiisa alra'uufi naxariista badnaa ama dhimrinta badnaa alraxiimi naxariista badnaa subxaanaka allahuma bixamdika سبحانك سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد كتابك قلنا ماضيبا في الهيا إلهي سبحانه وتعالى شيخ خير كسيو dembigiisana ku dhaafa miisaankiisa xasanaadka maalinka rayaan ha u saaro annaguna ilaahay kuwii ku intifaacsada dheefsada ee sidaa wanaagsan ee sheekh usoo sharxay u tukada allah naga dhigo dembigana allah ku dhaafo aniguna wixii aan ku istaageen ku joogsaday eenaan u qastin ama aan jabiyey ama aan surmaseegteeyey allah ii dhaafo idinkuna alla idinkuma aafeeyo masaa'il dhowr ah baynu khulaasadii soo marray hadda wixii aan ka xusuustan baan sheegsheegi masaa'il dhowr ah oo sheekhu sifatu salaati nebi uu ku tiriyey oo inaguna aynu xoogu tacliiqinay baa jira oo ilaa toban masale gaaraysa masaladii koobaad wixii idinku xusutaan ay soo sheega qira'aة الfaatixa fii kuli ragca ragca walba faatixa in lagu akhriya inay waajib tahay lam yasix fiiha xadii xadiid ku asaxay ma jiro waynaga soo sharxnay axaadiiu waxay ku asaxday laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab qira'aة الfaatixa almru biqira'aةi اlfaatixa aan ujeedaa fii kuli ragcati lam yasix fiiha xadii xadii sariixu macnaha ku yimid ma jiro masalada labaad alisticaada fii kulli ragca oo sheekhu asagu rajaxay ayada wax daliiloo cad ma jiro wax daliiloo cad ma jiraan qur-aanka muxuu ahaaye marka qiraa'ada la bilaabahayo in la cuudubulaysto nusuus bay leedahay daliil waxayna culimmadu ku ijmaaceen adoo qur-aanka wadoo dilaandilinhaya dad hawl yar ku ilduufto ama lagu yar mashquuliyo ama intaad joogsato aad wax soo qabsato inaad barti ka sii wadi oo aysan laazim ahayn inaad soo celiso acuudu biاllahi min الشhayطaan الrajiim istinaaf samayn maysid halkii baad ka wadi haddaad ragcadda u horaysa aad qur-aanka aad akhrinaysa shaydaanka ka naarto ragcadaha labaad waxay taabic u yihiin tii hore sida ninka isagoo qur-aanka akhrinhaya joogsaday haddana halkii uu ka sii wadahayo aysan laazim ahayn waajibna ahayn inaad mar dambe istintax soo bilowdo wax wujuubka qaba ma jiro ninka qaarigana nooca u joogsaday inuu markaasi soo bilaabo istixbaab iyo inay fiican tahay laga niqaashi maayo wujuubka laga masalada saddexaad atasmiic lilma'muumi laa yatarajax samic allahu liman xamida in ma'muumka laga rabo daciif bay ahay annaga shaaficida qabna laakiin adilada ma kala firiy axaadiistu waa laga gar leeyahay walidaalika abubakr mundir iyo ragga weynu shaaficida qaybo ah, ka mid a الصلاaة عalى النabiي في التشhهد الأول waa tii afraad soo ma aha الصلاaة عalى النبي في التشhهد الأول wax nas kuma imanin xadiiثna kuma asixin ayb sunana ma aha sida raaجح ah الدuعاaء في التشhهد الأول baعda التشhهد lam yثبت فيha xadيiث lam yثبت فيha xadيiث waa inaga soo شharxnay ku noqon waxba kaga noqon mayno midda لxaad الاqtisaaر calى السلام عalayكم في الثاaنية laa yثبت haddaan soo sheegay mar dhow baynu soo sheegnay in salaamo naqsiga labaad lagu gaabsado aلsalaamu عalaykum kuma waxba kuma sugnaanin waxaan asna wax ku sugnaanin oo hadda aan ka soo hadalay oo tii toddobaad noqonaysa الاqtisaaru btasliimaةi waaxida bitasliimaةi waaxida nebi maxad kama sugnaanin midda sideedaad masalaة اlcajmi fi salaa marka laga kacayo atixiyaadka koobaad laga kacaayo ama ragcadda saddexaad laga kacayo iyadna xadidka ku yimid ibn cumar waa soo maray min xayu naqlina waa daciif min xayu lugana waa inaga soo sheegna hal wadaad oo abulxasan aldariir la ohan jiray oo kitaabkiisii almuxkam fi lua iskala keliya sheegay ibnu salaxna waa kii naqdiyey luqawiyin kalena waa inaga wax ka naq daciifa ayuu ahaa marka waa alcajmu fi sala in lagu fasiro gacmaha duduuban laa yasixu samcan walaa yahbutu lugatan ayib waxaan kaloo soo maray sagaal wadcu lyadayni calى اsadri laa yasixu fiiha xadiid in gacmaha inay sunno tahay halkaa la saaro sunna aan laga dhigo wixii ka hooseyna bidca laga dhiga ama khilaaf sun laga dhigo sax ma aha waxaan soo guurinay ijmaac in halkana la saari karo xabadka caloosha la saari karo xudunta la saari karo laga hoos marin karo intuba ay tahay hawl fasaxan in la yidhahdo alwadcu calaa sidii baa sunno ah hayrkiina waa khilaaf lisunna taasi ma sugno ayado alqunuutu fi lwitri shalaynu soo maraan umayna mse daraad ma xusuusto nabi maxamed inuu ku qunuuday witirka laa yasixu fiihi xadiid xadiidu ubay bna kacab baa ku yimid cinda nuqaadna waa daciif riwaayada sheegaysa nabigu inuu ku qunuuday witirka witirka ama ramadaan ha noqdo ama fiiqa ramadaan ha noqdee wuxuu ka sugan yahay saxaabada in witrka lagu qunoodo fii ramaضaan aw fii hayrihi saxaaba ka sugan yahay ama الnabiy kama sugno nabigu waxaan ka sugan qunuudkii salaadaha shanta ah linawaasil nawaasilsha darteed iyo shaafici oo yidhi nabigu wuxuu joogsan jiray salaada fajarka xadiidka anasna u daliishaday calى kalaamin fiih tay ugu dambayso tobnaad mise koyo tobnaad wey koyo tobnaad waa rabcu اlyadayn <clears throat> maca اtakbiiri rafcu اlyadayni maca atakbiiri cinda alqiyaami ila اrakcati الraabica lam ajidhu idinkuna waa idin daray aminkan wax waramaydan keenin ragcadda afraad marka laga kacaayo in takbiirta gacmaha kor loo qaado rafcu اlyadayni maca atakbiiri cinda alqiyaami ila الraabica lam ajid fiihi xadiiث meeshuu sheekhu u tiiriya war waan ka waayey wadaadihii kale ee kitaabka shasharxayna waxba ma aysan sheegin inahaas hadday jiraan masaa'il kale aan soo sheegnay inaan sugnayn idinku biirsada wixii kale waxaa weeye waa un sifadii iyo qaabku nabigu u tukan jiray qaybana waa qaybo mujmaca qaybana waa qaybo khilaafi ah qaybana waa sifaat ijtihaadi ah kitaabka wuxuu isku dhex yaallaa sifatu salaati nabiy mujmac calayhi ah iyo sifatu salaati nebiy mukhtalaf ah raajixuna siduu sheekhu sheega ee tahay iyo sifatu salaati nebi ijtihaadiya sida saxda ana sheekha laga saxan yahay sida masaa'ilkii aan soo baraarujinay ee hadda koobiy toban baan ka sheegay ka badanna inay jirto waa laga yaabaa intaasaan odhan lahaa wallahu aclam wasalam calaykum raxmat ullah barakaatu haddii baas laga dhig haddii sem laga dhiga dhib ma laha sheekh cabdiqaadir wuxuu leeyahay baaska iyo semku qolyaha waxay u salaam naqsanaan buri assalaamu calaykum kadibna way istaagayaan buuri haddana asalaamu calaykum bay yidhaahdaan masaasaa saxan oo oo seemki ah mise in baas loo ridaa saxan oo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah labadu way bannaan yihiin leanna wax taxdiidinayo midna sunna ka dhigaya midna bidca ka dhigaya ma hayno labadu way ku bannaan yihiin marxaba sheekh waa runtaa way sameeyaan waxay leeyihin asalaamu calaykum waraxmat ullah taa waa khala ayadu waa hawlihii gacmaha nabigu diidanaa wey hawshii gacmaha nabigu diidanaa madaxa la gudhin maayo caadiga aad tahay ad u salaam naqsanaysa baarak allah fiik a sheekh cabdulahi adiga wadaadka madoo socotaan adugu waxaad ka hadashay meesha ilaahay lagu ammaanaya aamiin ma la dhihi wadaadkaana wuxuu ka hadlan mayna aamiinta guud buu ka hadlay so sidaa maaha markaan ka soo hadlaynay riwaayada wa yuaminu man khalfahu baynu ka hadalnay riwaayadan ka hadalnama macnaheeda maynan ka hadlin haddaanan khaldame anugu min xayu sanaaca alxadiiiya sanaaca alxadiiiya waxaynu riwaayadaas farbaa ku godan laakiin saxaabadii qunuudi jirtay iyo salafkuba haddii la qunuudahayo oo la ducaynayo gacmana waa la taagi waana la aaminsan imaamku hadduu duceeyo aamiin baa loo dhihi waana la duay gacmana waa la taagaya saxaabadii salafku sidaasa ka sugan amaa midda cabdullaahi uu sheegahayo fainaka taqdi walaa yuqda calayka inahu laa yadulu man waalayta walaa yacizu man caadid wix la halmaala waa alla la ammaanaya waa ducaa hanaa aamiin la odhan maayo midaas caamadaha iska aaminsato laakiin adigu waad arday baa tahaye faraha ka qaad marxab oday baa la istaagayb hay marxaba sheekh ha wat soomaalida kuma arag inta badane dad kalo a soomaalida ku aanku arko malikiyan aad yidhahdaan macnaha iska jideysan asaad si fiican midda hore gacmahan la warfinhaya waynu soo dhammayno waa nabigu diiday ee yidhi gacmihiina dejiya madaxana ka salaama naqsana tan irsaalku rafculyadayn markii u horraysaynu soo maraynay baynu ka soo hadallaan malay haddaan hafayna haddaba aan baraarujiya waa madhab almaalikiya rafculyadayn hal mar bay qabaan maalikiya xanafiyaba oo ah marka la xidhanayo keliya markaas gacmaha kor loo qaadee la xidhanaya keliya bay qabaan gacmaha kor loo qaado wadciga dambe way irsaalinayaan gacmaha intay soo celiyaan xabadkaba saari maayaan oo caloosha ku qaban mahayaan xudunta saari mahayaan wadculyadayn cala sadri aw calى اbaطni calى sura aw taxta sura aw fowqa sura midna ma qabaan irsaal bay qabaan axaadii ibn mascuud laga wariya inay ku khaldameen marka waa arrin ay ku khaldameen xanafiyo iyo mxuu aha maalikiyo irsaalka xanafiya qabta ama irsaalka maalikiya qabtaa rabaa ama alxanafiya wadciga way kula qabaan laakiin rafcigaysan ogolayn ayagu halkaas iskaga haysanaya laakiin ma rafcin hayaan halkaasay ku haynayaan kadib way rukuucayaan way sujuudayaan labaduba marka cadamu rafciga iyo irsaalkuba khata weeye khilaafsan sunnadii iyo axaadiista badankeed wallahu aclam marxaba cabdishuur marxaba su-aalahan lama ogoleyn baa uma dhalkaa iska jabsaday bal iswada had imaamka marxaba sadligii maana fahmin waxaad ujeedo sadligu fi salaa ayb qaybta hore ku saabsan mutaabacat lma'muumi lilimaam e, ma'muumku raacidda uu raacahayo imaamka xadkay leedahay buu wadaadku yidhi xad luqawi oy leedahay iyo mid sharciga midna ma jiro nabigu wuxuu idhi imaamku hadduu rukuucka takbiirsada takbiirsada hadduu rukuuca rukuuca hadduu sujuuda sujuuda hadduu ictidaala ictidaala waa la daba joogaya e, wixii aan sharcigu xadaynin xad u samaynin luqadana aan xad ku lahayn cinda ahlilcilmi waxaa loo celiyaa curfiga imaamka waxaad raaci oo daba socon inta la karo ninkaa hore iyo ninkan waa isla socdaanoo ninka ninkaasi kuxuna daba socda haddii laakiin imaamkii adoo salaadda u taagan uu rukuuco oo soo ictidaalo oo uu sujuudo ninkii ku fiiriy xudhi ninkaan ninkan kuma xidhno mata misa ma ah dhaqanka nin kor kaa fiiriya xudhi ninkaana salaad gooni u tukanayaa kaasna iskiiba u socdaa lama rabo sidaa inaa noqoto curfiga iyo ilaragu wixii loo arkayo inaad imaamka la socoto waa inaad la socoto laakiin aadan ka daahin aggana aadan muqaaranaynin inaad la socotood aad la cilbiso iskumar dhacdaana lama ogolo inaad aad oga dahdana lama ogolo inaad daba higsato oo dabagucinaysaan la doonaya qaybta ku saabsan sadliga sadligaasi waa un maro weyn oo nabigu uu ku tukan jiray ayadaas oo xaabaysa ka ballaaran asagoon ku dheganayn baa loo jeedaa ma aha mara nabigu dhulka uu geeyo dhulka uu ku xaabiyo ma aha ma ogonabigu inuu mara ka hoos mariya aan qawyadaysa laa fi sala walaa fi hayri sala bal dhulka bartankiisuu geynaya sadliga laga hadlay waa maro weyn oo laysku duuduubay ama asamaan ijtimaaru samaan iyo sadliga soo ora waa maro weyn oo go' weyn oo kale ama bustaweyn oo kale xilliga qabowyaha iyo markaad go fiican weyda laisku dudubo weeye markaan aad faraha ka qaado inay kula sujuuddo ooda celcelinin markaad rukuucaysa ha iska dhacdo markaad sujuudda ha dhacdo ha celcelini inaad duduubtood soo celceliso la diidaya marka iyadaa ku mashquuliso sidaa timahaba loo diiday labada qodoba meesha ku jirta marxaba maanan ku fahmin eh, yuusufow maanan ku fahmin aniga markaan ka soo hadlaya cadniga waxaan ku uri sunno in laga dhiga waa khaa haddaad doonto waad ukici kartaa waxaan ka hadlayna waxaa wey inaad tiraa nebi maxamed baa ukici jiro waa sunno ama gacmaha duubo ama fidso ama intaad saa tiraa labadan ku istaag ama laba qotonso ama suulka ku istaagday kuu taallaa saad ku istaagayso laakiin waxaan diidannahay inaad tirada cadnigaa sunno ah oo nabigaa yeeli jiray sunanimadkii baan ka dagaalanay xadiidkii baan daciif noqday intaasay ahayd baarak allah fiik marxaba so aggaanbaa xaggaan baan fiirinhaya marab sujuuda mhm. waa saas intiqaalaat اlimaam wadaadku wuxuu leeyahay marka lasii rukuucayo iyo marka lasoo toosay adkaartaasi takbiirta iyo waxaa la yidhi nabigu wuxuu takbiirsay xiina yukabir wa xiina yasjud sujuudda iyo takbiirta way wada soconi ilaa uu ka dhacayuu wadahay marka see loo wadahaya waa dheerayn intiqaalaat اlimaam intiqaalaat اlma'muum intiqaalaat اlmusalli baa la yihahdaa takbiirta waad dheeranaysaa allahu akbar baad dhihi waad jiidi xoogow mad baad faynaysaa madkaasaad xoogo dhaafinaysaa ee xadkii dabiiciga ah lagu talagalay lilintiqaal ayib haddaad laakiin taa allahu akbar baan ka dhigahaya waxay kaa dhammaanaysaa adoon meel la gaadhin adoon meel la gaadhin marka tamdiidkaana fuqahadu way ogol yihiin lilintiqaal way ogol yihiin maana diidaan baarak allah fiik marxaba marka la sujuudayo lowyahaiyo gacmuhu keebaa la hormarin keebaasa fiican waxaan moodaya inaynu soo sharaxno oon ku soo bixinno waxaa loo badan yahay lowyaha la hormarin muslimiintu waxay u badnaayeen saxaabadu iyo axaadiistu u badan tahay in lowyuu horraynayaan axaadiistii tilmaamaysa gacmuhu inay horraynayaan dacfi baa lagu sheegay xataa haddii la sallimo inay sugan yihiin way yarayd marka dhallinyaradu mar hore lowyaha u dhaceen intay bugdaha qabsadaan jilbahooda ayagoo haysta lowyaha dhigteen hadhowra ku kaceen hadday awoodi karaan oday gacmaha hormarsadana falaa xaraj marxaba ninbaa agga ka hadlaya kaada u dhammayn marxaba xasan sokodaada nin ka hadlay adigu fadal eh, in sidan la yidhaahdo oo midin laga dhigo iyo in sidan la yidhaahdo midnaba nas sariixa kuma imanin laakiin ibnu cumar iyo saxaabada waxaa ka sugan inay sidan odhan jireen oo gacmaha qaabilin jireen qiblada waxaana looga qiyaas qaatay xagga rasuulka in araha faraha lugaha hoose uu nabigu qiblada la qaabili jiray haddii faraha lugaha hoose fadhiga atixiyaadka iyo sujuudda iyo kulli uu la qaabili jiray kacbada iyo qiblada kuwanna waa in lala qaabilo marka la rafcinayo qiblada hada huwa salaam baara اllah fi tiri sheekh ها ها waa loo tiirin karaa waa inaga soo maray saailku wuxuu leeyahay xadiidkii jaabir soo maray ku saabsanaa alfatr sulm ee iskhilaafeen in uu nabigu saaabigu u yidha faatixun baan akhriyaa kadibna waan rukuucaa howlahan kalena ma aqaan nabiguna taa uu ogaa waa qarinay marka nabiga sifatu salaati nebi ka tirsan tahay ma loodhan karaa hawsha wadaadkaa sameeye nabiguna u ogolaa kitaabka waxaynu soo maray wuxuu nabigu sameeyeyna waa sifatu salaati nebiy wuxuu ummadda amarayna waa sifatu salaati الnebiy labadaaba waan ogol lahay nabigaa amray ahaan ayaa la leeyahay maadaama inoo diray wuu ogol inaan u tukano waa qaabkuu nabigu amray inuu loo tukado iyo qaabka asagoo u tukaday haddii ficil aan hello iyo haddii amar aan hellaba waa qaabkii nabigu u tukaday ama u amray in loo tukado haddaynu u jeedno sifatu salaat الnebiy waa wuxuu nabigu sameeyey keliya noqon mayso sifatu salaat الnebiy haddaysan u jeedno nabigu wuxuu ummadda amrayna waa qaabkii loo tukan lahaa wuxuu u tukadayna waa qaabkii loo tukan lahaa labadu way soo gelayaan waan ballaarin karaa waana soo yarayn karaa haddaan u jeedno sifatu salaat nebiy waa siduu asagu sameeyey nabigu ma samaynin faataxa asagoo ku gaabsaday lama soo guurinin haddii loo jeedo sifatu salaati الnebiy waa shaygu nabigu sameeyey ama ummadda uu amray waa in amray midtaas saasay noqonaysaa baarak اllah fiik sheekh axmed marxaba duqayda iyo ragga yararka duqayda hor marinaysaan miya imaamkii oo salaadii eh, qur-aanka akrinaayo in anagana qur-aanka ina akrisan marka taas iyada mu banaan tahay mise waxawa imaamka kale ama dhegeysanayna taasna noogu baxaysa bismi illaah muxua waxaa iloobay bu wadaadka xusuusiyey khayr lahas eh, wadaadku wuxuu leeyahay saa'ilku imaam soomaalida waxaa dhaqan waa imaamkii qur-aanka akrinaya inay qur-aan akhriyaan oo iyaguna wadaan hawshaa waan ka soo hadalay inay hawl khaldan tahay imaamku hadduu qur-aanka akrinayo uu la jahrayo waa la dhagaysan xanafiyana waxay ku dhaheen haddaad salaadii imaamkii qur-aankiisa aad maqlayso qur-aan kale aad waa baala way burtayba ha la isilaaliyo salaadayaan layskaga ciyaarin ayib wadaaddaa waxay yidhahdeen xilliga saktaan hadda xusuusa adugu weeye sakataadka sakataadka imaamku meeluhu aamusaya faatixada ha la geliyo ha la akhriyo inay bannaan tahay dhib ma laha laakiin in la yidhaahdo faataxadii waa waajib meeshaa in la geliyo meeshuu imaamku neefsanhayo iyo meeshuu ku nasanhayo iyo halaga bowsiiyo hala geliyo waa waajib wuxuu leeyahay ibnu taymiya lam yaqulhu axadu min asalaf saalix waana bidco wujuubkeeda laakiin imaamku hadduu aamuso yar nasto ama intuu saxdo uu kaa yar aamuso ama suuraddu faataxo xijin laha uu ka fikirhayo tuu soo qaban lahaa uu ka fikirayo jaaniskaa waad ka faa'iidsan kartaa annagoon lahayn waajib bay kugu tahay inaad ka faa'idaysato kuma dhahayno laakiin maadaama uu aaminsan yahay oodan dhegaysanaynin inaad iska taagnaato waxaa ka khayr badan inaad qur-aan gashato faatixadaadi gashato laakiin waa waajib inaad geliso inaad tidhaahdaan wuxuu ihi waa bidco lam yaqul axadu min asalaf hawshaas inaan baraarujiyo waan rabay markii waa soo dhaafay maalink hore ku fiicnayd marka shuu axmed sheegay qur-aanka hala dhagaysto imaamka markuu aamusana ama salaaddu ay siriya tahayna faatixda hala akriyo maraab xuseen وراء وعلى قول عند الأهم وعند الوجود وعند الاعتدال وعند rafculyadaynka fiican ee sunnada u badan waa intee rafculyadaynku waa afar cinda takbiirat alixraam markaad xidhanayso markaad rukuucayso markaad ka soo toosto rukuucda ragcadda labaad markaad ka kacdo maadi faanta xuseen atixiyaadka koobaad markaad ka kacdo markaad ka kacdo ajaadka kooaad id istaagto allahu akbar iyo rafcu afartaas axaadiid baa ku timid badan wixii intaa ka soo haray khilaaf culus baa ka taagan khilaaf culus baa ka taagan marxaba markii qof lagu sheego magaca ninka agtiisa hadduu sal allahu alayh wasalam ka kaafinaysa ibnu yuusan anugu way kaa kaafiraysaa ku odhan maayo wuxuu leeya wadaadku saxaabadu waxay weydiiyeen qaabkii loogu saliyi lahaa wuuna baray mar kutubta la akhrinhaya ama la ducaysanaya ama la hadlahayana sala allahu calah wasalam baa laska yidhaahdaa aan la nimaadnee yarka ah een daldal inagu markaynu hadlayno kale ma noqonaya kii nabigu inoo diro ma nagaga filaya ma nagaga dhacaaya maadaama nabigu uu yidhi marka la isheego ha laygu saliyo anugu kaaga filaya ku odhan maayo kaagama filana ku odhan maayo garan maayo masalada wallahu aclam marxaba aad kuma maqlo ama codka kor u dhig ama soo dhowow labadaa mid un yee bismillaah eh, kitaab wuxuu le wadaadku hadday ciid iyo jumco kulmaan ciid iyo jumco hadday kulmaan in jumcadu ay dhacayso waan garanay duurku see ku dhacahaya waxaa la yidhi waxaa la yidhi habar dhali weyday aleelay ku waalataa aleelo bay ku waalataa wadaadda isku dhibahayo nafteed ka saaray waa arkaaye duhur miyuu ku saarraa sheekow horan maxaa u tukan weyday maxaad horaan u tukan weyda duhur maxaa oga tagaysa jumca u tukanaysa tartiiba ha dagaalamin ninkii waxaa la rabaa ninkii wax bilaaba inuu garamaa fiican maalinkaa ciidda ay timid soo jumco waajib kuguma hayn maxaad duhur ka doonaysaa duhur kuu diray aayaad qur-aanka kuu dirta duhur maalinkaasaan rabaa inaad isiiso ama xadiid isiiso ama ijmaac اlmuslimiin inaad heshana waa mustaxiil anaa ku leh inaad hesho aayaad maalinkaa duhur ku saartay ama xadiid maalinkaa duhur ku saaray ciid iyo jumco ay kulmeen adoo jumco waajib kugu ahayd ama ijmaac اlmuslimiin waa mustaxiil mana helaysa waada ogaadeen ba hadda kahor waa ku rafaadeen haddana iska caraatamiyo kulligoyn marka waajibka ku saaraa maalinka jumcay ahayd labada u doorle inaad ciidday jumcaha isku darto oo suu yeelay ah sal lay inaad ciidda soo tukato kadibna jumcada dadka tukanaya muslimiinta aad la tukato oo labada isku darsato in aad muxuu ahaayey ku kaaftoonto ciidda keligeed oo intaad ciidda soo tukato gurigaada iska aado duhur haddaad tukan iyo haddaadan tukan aday ku taallaa laakiin hal daliiloo waajibinaya la yuujad hal daliil oo waajiban laa yuujad in wax lagu fududeeyo oo lagu ruqso lagu siiyay ahayd haddaad fahme u hayso aan ciid ka ahayn soo weyso masaajidka soo aad jumcada tuko jumcada ciid baa riday hadday jumca dhacday wujuubkeedii ciiddii jumcada riday baa duhurna kaa riday wujuubkiisa haddii wax waajiba uu jiro bacda alciid jumca waajib ee tuko haddaysan jumco waajib kugu ahayn gurigaada iska sheexo oo salaadaad tukanta casarkaa kugu horeey ciiddaa tukan gabdhahaadaad la ciyaariya caruurtaada xalwadaada isla dhici casar baad soo aadi jamaacada wadaaddaa yidhi duhur baa la tukan wax daliila ma laha wax daliil ay leeda ma laha waa sheeka ragad weeye waa war wadaado wax ka jirana ma jiraan waa jahli jumhuur baa martay culummadoo dhan baa halkaa martay waa iska sheekabaraley sheekabaraley wey laba xadiid baa sunanka ku jirta labada xadiid nabigu wuxuu yidhi sal ly slam jumciya ciid baa kulmay anugu waan isku darhayaa ninka doonan hawada tukado ninka kalena waa fasaxan yahay nabigaana fasaxay wadaad miskiinoo iswaalahay oo raba inuu fasaxi nabiga noo diidana ka dhegaysan mayno adugu marka haddaad fahmo u hayso salaad bacda alciid ood mashquul aadan ahayn ood kansho ladan tahay aaya jumcada soo aad oo ariiqii nabiga yeel duhraan laguu dirin saxaabahan noo sheega halagu lugeyn taabiciin dambaa iskhilaafiya wadaaddaa kan yiri iyo qushigooda ayaga u taallaa marka sunna lagu wada hadlahayo sunaa fiican hadday laakiin ay tahay duhurka xaggee aada duhuryaa ii diray baran maxaa duhur tukan weyne duhurkaadi wuxuu hoos galay jumcada jumcaana asaga horaan riday mata tahay duhurkaadu wuxuu ku hoos jiraa jumco jumcaana hoos galay jumcaana asaga kaaga fillay jumcadii baa loo yimid oo ciid baa meesha ka laaday ciid jumcadii duhurkii riday bay ciiddu ka xoog badnaatay riixday xaggee dooni igu soo celin miyaad falan tahay waaan waxaan macno lahayn dadka laguma lugooyo duhur baa ku saaraa waxaa tihi muqiim baan reer beled baan ahay jumca waajibtay waa naloo khudbeeyey jumcadii meesha ku salaaxaysa jumcadii awooddaa lahayd ayaa ciid inta u timid bay tihi ayar iskaga dhaqaaqa meesha oo ay ka dhigtay rukso duhur maxaa soo celinayay fiqi macquusa weeye waa fiqi dabagediso weeye laakiin wadaadda ku xabeebteen aniga xasaanan ee mari maayo intaan noolahay wallahu aclam baark allah fiikum xayaakum allah